رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين إلهي سبحانه وتعالى وحن كرجينينا إنه نقص المايو gacanna nagu siiya kitaabkan bilaabitaankiisa ilaa dhammaadkiisa sidaa darteed ayaa loo baahan yahay qof kasta oo muslim ah inuu aad uga faa'iidaysta kitaabka sida aan arki doonno wuxuu u socdaa suluug iyo qaab aad yaad u heer sarreeya kitaabka sida aad la fahmi karto ama muqadamada aan ku arki doonnaba wuxuu u socdaa hab aad iyo aad u qiimo badan matalan wuxuu ka bilaabayaa baabka lagu magacaabo ikhlaas wuxuu ku xijin doonaa tawba wuxuu ku xijin doonaa waxyaabaha taqwada alla ka cabsiga wuu sii socon doonaa oo mar allaala markuu cabbaar sii socdo ayaanu waxaanu geli doonaa haddana dadaalka diinta lagu dadaalo muslimiinta xanahoodo wax laga qabto ciyaalka sidii loo nafaqayn lahaa xuquuqda sawjeenkee ninka iyo naagta isku qaba ay leeyihiin deriska waalidka dadka saalixiinta wanaajintooda wuu sii socon doonaa waxbixinta qiimaha ay leedahay nafta oo lasoo yaraysto adduunkoo laga saahido aakhiro oo loo dadaalo aadaabta ayuu u geli doonaa haddana siraha in la xafido dadka kula fadhiya inaad ixtiraamto adaabta cunitaanku wax ka tilmaami doonaa kitaabka sida wax loo cuno qaabka loogu talagalay cunitaanka wuu ka sii gudbi doonaa wuxuu u sii ambaqaadi doonaa libaaska dharka fiican in la xirtay qaababka loo xirto jiibka iyo aadaabta loo jiifto salaanta dadka muslimiinta sida loo salaamo dadka muslimiintii xanuunsan ee lasoo booqdo safarka iyo sida markaa loo safriy dacooyinka la akrinaya marka dayaaradda ama gaadiid haranka la raaco fadaa'ishuu u gudbi doonaa sida salaada soonka iyo waxyaabaha lamidkae ah sida qiyaamuleylka taraawiixda iyo waxyaabaha lamidka ah ictikaafkuusan ka tegi doonin kitaabka xajku wax ka tilmaami doona jihaadka ilaahay jidkiisa lagu jihaado ma hilmaami doono cilmiga ayuu wax ka tilmaami doonaa weliba aad buu u faahfaahin doonaa fadliga cilmiga leeyahay dacooyinka iyo sida ilaahay loo baryo umuuro mamnuuca ah in la sameeyo sida xanta beenta waxyaabaha lamidka isku dirdiritaanka ayuu wax ka tilmaami doonaa wuxuu ku soo qatimi doonaa baab lagu magacaabo baabkii ilaahay wuxuu u diyaariyey dadka mu'miniinta ah jannada gudaheeda kaasuuna ku soo qatimi doonaa waxaa loola jeedaa habkaas haddaad u soo socoto oo waxa aan soo tilmaanay aad kitaabku waa kitaab habkaa u socda waa kitaab qayim ah waa kitaab qof allaala qofka bartee ku dhaqma laga dareemi karo sulug wanaaggiisa akhlaaqdiisa fiicnaanteeda sharafta iyo karaamada iyo qiimaha uu leeyahay qofka muslimka ah kitaabkana markaa ku dhaqma waxaannu wax ka tilmaami doonaa muqadamada kitaabka waxaanu ka bilaabaynaa intaan baababka u gelin muqadamada mu'allafka kitaabka markaa qoray saan horay u soo tilmaannay maanta bisha rajab waa kow waa sanadka hijrada marka la fiiriyo kun afar boqol shan iyo soddonkii soddonka bisha abriil laba kun afar iyo tobanka sidaa darteed ayaa qof kasta oo muslim ah waxaa looga baahan yahay axaadiista nebiga inuu barto ku dhaqmo kuna camal falo nu bilowna muqadamada kitaabka bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay magaciisaan ku bilaabayaa raxmadda guud iyo midda qaaska ahba markaa iskale alxamdu lilaahi mahad ilaahay bay u sugnaatay subxaanahu wa tacaala alwaaxidi ee waaxidka ahaa ilaahii waaxidka ahaa ee keligii ah ayaa mahad iskale alqahaari qahaarka ahaa ee wax qasbahayay addoommadiisa qasba ee ka sarreeya alcasiizi alghafaari allihii casiiska ahaa ee sharafta iyo mudnaanta lahaa haddana casiiska ahee amarkiisu qaalib yahay alghafaari ee dembidhaaf ka badnaa mukawirilayl habeenkii ayuu ilaahay duubaa cala annahaari maalinta dusheeda allaha mahadda iskale waa allaha duuba ama allaha wareejiyo waaye ama duuba habeenkii ayuu cala nahaari maalinta dusheeda ku duubaa tadkiratan waana darteed tadkiro iyo xusuus ayaa loogu talagalay sida liulilquluubi dadka quluubta u saaxiibka ah lagu tadkiirinayo lagu waaninayo iyo waalabsaar abasaarta dadka u saaxiibka ah indhaha dadka leh abasaartan waa aragga waxgaradka ah ee qalbiga laga garto dadka noocaas ah ayuu ilaahay ugu talagalay inay ku waana qaataan iyo wa tabasiratan tabsirad waa wax tusin ama caqli iftiimis lidawil albaabi dadka caqliyaalka u saaxiibka ah iyo walictibaari waana qaadashada kawaanada qaata oo haddana caqliga u saaxiib in wax lagu tusiyo oo lagu caqli iftiimiyo alladii ilaahii bay mahadi u sugnaatay ay qada toosiyey ama baraarujiyey min khalqihi khalqigiisa ka toosiyey man istafaahu qofkii uu doortay dadka asaga uu u doortay diinkan inay ku dhaqmaan khayrka iyo wanaaggana ay helaan allihii khalqigiisa dhexdooda ka toosiyey ka baraarujiyey intii uu doortay oo fasahadahum uu ka zaahidiyey wuxuu ka saahidiyey fii haadihi daari daartan ee tan ah ayagoo adduunkii ku dhex jira ayay haddana zaahid yihiin adduunkii bay ka sii jeesteen adduunka xoog weyn ma saaraan adduunku inkastoo loogu talagalay in la ogaadoo lagu shaqaystoo lagu noolaada dhexdeeda haddana waa zaahidiin qalahum ku mashquuliyey bimuraaqabatihi inay ilaahay muraaqabeeyaan bal inay ilaahay qalbigooda marnaba aysan ka bixininna ku mashquuliyey allahaasaa mahad iskale iyo wa idaamati alafkaari afkaarta iyo fikirooyinka eh, inay daa'imaan daa'imitaanka afkaarta iyo fikirka oo ay daa'imaan mar walba ay aakhira ka fakaraan mar walba ay makhluuqa ilaahay khalqay ay ka fakaraan taasuu ku mashquuliyey wa shaqalahum ku mashquuliyey bimuraaqabatihi muraaqabayntiisa iyo mar kasta qalbigooda inuu ilaahay ku jiro iyo wa idaamati alafkaar fikirka oo ay daa'imaan ku mashquuliyey iyo wa mulaasamati al waa mulaasama inay laasimaan oo ay mar kasta ku socdaan alitticaadi wacdooyinka iyo wa adkaari adkaartii xusitaanka ilaahi subxaana wa tacaala mar walbana inay laasimaan wacdiga dikriyaalka allah subxaana wa tacaala oo wawafaqahum oo wawafaqahum uu waafajiyey wuxuu waafajiyey liddaadi inay ka caada dhigtaan fii aacatihi aacadiisa inay daa'imaan ama ay ka caado dhigtaan ilaahay aacadiisa iyo wata'ahubi u diyaargarow u diyaargarow ay u diyaargaroobaan lidaari lqaraari daarta sugnaanta daarta qaraarka waa daarta aakhiro iyo walxadari ka digtoonaan ay ka digtoonaadaan mimaa yuskhituhu wixii ilaahay caragelinaya oo wayuujibu waajibinaya daara albawaari halaaga daarteeda daar halaageed wixii waajibinahaya idaan ayna ka caada dhigtaan daacada alleh i diyaargarow daarta aakhiro iyo walxadari digtoonaan ay ka digtoonaadaan mimaa yuskhituhu wixii ilaahay caragelinahaya oo wayuujibu waajibinahaya daara albawaari halaag daareed ama daarta halaaga walmuxaafadati ilaalin ay ilaaliyaan calaa daalika arrintaa dusheeda maca tagaayuri alaxwaali xataa haddii axwaaluhu isbedelaan hadday abeer timaado hadday colaad timaado hadday cabsi timaado wax kastoo xaalad isbedelaba inay arrintaa ilaaliyaan iyo waalatwaari adwaarta waa marxaladaha maraaxisha imaanaya xataa hadday isbedelaan inay sidooda ayagu noqdaan axmaduhu waan mahadinayaa buu yidhi imaamka kitaabka qoray allah mahadinayaa ablaqahin mahad midda u xeel dheer ayaan ilaahay mahadinayaa subxaana wa tacaala waasgaahu midda ugu sakisanoo ugu tahir ahaasho badan wa ashmalahu ugu caansan ama ugu kulmin badan wa anmaahu ugu miro badan oo ugu koobid badan wax walba koobta ayaan ilaahay mahadinaya waashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah alla xaqnimo lagu caabudo inuusan jirin ilaa ilaaha xaqaa maahane albaru allihii baariga ahaa alkariimu deeqda badnaa ee kariimka ahaa alra'uufu turitaanka badnaa alraxiimu naxariistana badnaa subxaana wa tacaala waxaan qirayaa ilaahay mooyey alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa inuusan jirin ee baariga ah kariimka ah ra'uufuraxiim wa ashhadu anna muxammadan muxammadna cabduhu inuu yahay ilaahay addoonkiisa iyo wa rasuuluhu rasuulkiisii wa xabiibuhu xabiibkiisa iyo kii uu jeclaa iyo wa khaliiluhu khaliilkiisii waa khaliilkii ilaahay subxaana wa tacaala waa wadaygii saaxiibkii alleh muxamedoo ahaa alhaadi kii hanuuninhayay ilaa siraatin mustaqiimin jidka toosan xaggiisa muxamed waa midka dadka ku hanuuniya dariiqa mustaqiimka ah waaddaaci daacigii iyo yeerihiina ahaa ilaa diinin qawiimin diinka qawiimkee toosan dadka ugu yeerahayay iyo waddaaci daaciga yeerihii ayaan qirahayaa inuu yahay muxamed addoonkii alleh iyo rasuulkii alleh kaasoo dadka ugu yeedha ilaa diin qawiim diin qawiim ahoo markaa toosan salawaad ilaahay naxariisyaalkiisii wasalaamuhu nabadgelyaalka alleh calayhi dushiisa ha ahaatee wa calaa saa'iri nnebiyiin nebiyaasha intii ka soo hartay iyo waaali kullin dhammaan ehelkooda iyo wa saa'iri asaalixiina saalixiinta iyo dadka suusuuban intii ka soo hartay ayaan ilaahay subxaana wa tacaala oga baryaa naxariis iyo nabadgelyo inay korkooda ahaato amaa bacd intaa kadib faqad qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wamaa khalaqtu ljinna jinnigii ma abuurin iyo walinsa insigaba ilaa liyacbuduuni inay i caabudaan maahane jinni iyo insi waxaan u abuuray waa cibaadu maa uriidu ka dooni maayo minhum xaggooda min risqin risqi aan ka raba mala buu yidhi ilaahay wamaa uriidu an yutcimuun mana raba inay iquudiyaan waayo ah huwa arasaaqu bilquwati lmatiin ilaahay asagaa rasaaq awood badana ah subxaana wa tacaala wahaada midani tasriixun waxay caddaynaysaa biannahum ayagu waa bani aadamka khuliquu in loo abuuray waxaa loo abuuray ayaga lilcibaadati cibaado in cibaado loo abuuray aayaddu sariix ku tahay caddaynaysaa fa xaqa waxaa xaq ku ah calayhim korkooda alictinaa'u ictina ayaa xaq ku ah ku dadaalid iyo ilaalin baa korkooda xaq ku ah bimaa khuliquu lahu wixii loo abuuray inay ilaaliyaan ama ay ku dadaalaan ayaa xaq markaa ku ah iyo walicraad ka jeesase ay ka jeesadaan can xuduudi addunya dheefaha adduunka adduunka dhadhalaalkiisa inay isaga jeestaan biza inay uga jeestaan ayagoo ku dhex jira oo haddana ka dhex shaqaysanaya oo haddana cunayee cabayee guursanayee isfurahaya xaalkoodu ayagoo saa uu yahay inay haddana ka sii jeestaanaysan ku kadsoomin ayaa xaq ku ah korkooda fa innahaa maxaa yeelay ayadu waa adduunka daaru nafaadin waa guri go waa meel dhammaanaya daar waaye oo nafaadin dhammaanaysa laa maxalun maxal ikhlaadin laysku waariya ma aha meel laysku waariya ma aha adduunka oo lagu dheganaan karo wa markabu waa markab cubuurin lagu gudbahayo waa markab la rabo in lagu gudbo markab iyo waxawaaye gaadiid loogu talagalay in meel lagu gudbo laa manzilu xuduurin guri farxadeed ma aha maanta waad xanuunsan tahay beridayn baa laguu qabsa maalinta kale dhibaataa kusoo food saaraysaa maalinta kale meel bay musiibo kaa qabanaysaa laa manzilu xuduurin guri farxadeed maba ahanba meel lagu qusli karo oo lagu farxi karo adduunka ma aha wamasharacun waa masharac wamasharacun waa mashruuc infisaamin go-haya mashruuc dhammaanaya waaye laa mawqinu mawqin dawaamin daa'im ah ma aha mawqin iyo meel la daa'imayo iyo meel lagu sugnaanayo ma aha meel lagu daa'imayo weligeed la joogaayo adduunku markaa ma aha falihaada sidaa darteed baa kaana wuxuu ahaaday al ayqaadu dadka baraarugsan min ahlihaa ehelkeeda hum alcubbaad dadka caabidiinta ah dadka ilaahay caabudo waaye dadka ku dhex baraarugsan inta kale way jiifaan inta kale way hurdahayaan inta kale ma shaqaynayaane ma dadaalayaan sidaa darteed baa dadka ayqaadka ahee baraarugsan ee caqliga leh waxay noqdeen oo min ahliha adduunka ehelka jooga ah hum alcubbaada dadka cibaadada badan intaasaa ka baraarugsan wa acqalu nnaasi dadka kuwa ugu caqliga badan fiiha adduunka dhexdiisana hum azuhaadu waa dadka zaahidiinta ah waa dadka ayagoo ku dhex jiray haddanana caya ka sii jeestay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi innamaa mahalu lxayaati addunyaa noloshan adduunka mahalkeedii tusaalaheeda kamaa-in waa sidii biyo oo kale anzalnaahu aanu ka soo dejinay min alsamaa'i cirka xaggii wuxuu la mid yahay biyo ka soo degay cirka fakhtalata dheexay oo dhex galatu lardi arlada nabaadkiisa dhulka wuxuu dhalin lahaa ayuu dheehay oo mimaa kii ah ya'kulu nnaasu dadku ay cunahayeen iyo waalancaamu xoolihiiba biyaha intay cirka ka soo degeen baa nabaadkii dhulka ka soo baxayuu dhex dheehay kii dadka iyo xooluhuba ay cunahayeen xataa idaa akhadat alardu ilaa dhulkii ay qaadatay suqrufahaa quruxdeeda ilaa dhulkii uu quruxoobay suqrufaha oo wazayanat ay diimowday ayadoo dhanba ay quruxowday ay noqotay mid aad u dhalaalaysa dooga meesha biyaha fadhiyo cooska soo baxay beerihii iswada qabsaday wazayanat ay markaa quruxowday wadanna ay maleeyeen ahluhaa ehelkeeda annahum ayagu qaadiruuna inay kari karaan calayhaa dusheeda say doonaan inay u cuni karaan say doonaan inay u goran karaan way seexdeen intay soo kaceen ataahaa waxaa u yimid amrunaa amarkeennii baa u yimid bu subxaana wa tacaala amarkeennii ayaa markaa u yimidoo cadaab baa markaa u yimid amarkeennii baa u yimidoo beertiisa u qurux badneed inuu ilaahay gubo amase uu baabiciyo amarkeennii baa u yimid laylan habeen aw nahaaran ama maalin fajacalnaahaa waxaanu ka yeelnay meeshii baxdayee dooga iyo quruxda badnayd xasiidan wax la shafay oo kale wax la gooyey eber laga dhigay tii baan markaa ka yeelnay kaan lam taqna inaysan ku sugnayn baad moodaa oysan ahaaninba bilamsi shalay shalay saa u quruxda badnayd inay waxba ku oolin shalay yaad meeshii markaa moodaa kadalika saasoo kale nufasilu laayaat ayaad u kala saarsaarnaa oon u kala cadcadaynaa liqowmin yatafakkaruuna qowmka fakarahaya ayaan u caddaynaa aayaadka walaayaati aayaadka ama walaayaat oo fii haada almacnaa macnahan oo kala tilmaamayana kahiiratun aad bay u fara badan yihiinoo qur'aankay markaa ku jiraan waqad axsana waxaa wanaag falay waxaa hadalkiisa fiicnaaday alqaa'ilu kii qaa'ilka ahaa kii qowlay ee hadlay hadalkiisaa wanaag iyo qiimo badnaa imaamu shaafici buu ahaa ayaa la yidhaahdaa beyd yar oo gabay ah uu tiriyey ayaana loo soo tilmaamayaa beydka iyo waxaabiyaadkaa ay tiriyey ninkii hadlay ee ku hadlayee hadalkiisii qiimo badnaa inna lilaahi cibaadan futana talaqu ddunyaa wa khaafuu lfitana hadalkaa buu ku hadlay inna lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday uu leeyahay inna lilaahi cibaadan adoomo uma ayaa u sugnaaday futanan caaqiliin ah dhug iyo garaad leh maskax iyo caqli leh tallaqu dunyaa adduunkiibay talaaqeen adduunkiibay talaaqeen wakhaafuu waxayna ka cabsadeen alfitana fitanta adduunka fitanta adduunka ayay ka cabsadeen sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay addoomo aad iyo aad u qiimo badan wuxuu leeyahay addoomo garaad leh wuxuu leeyahay addoommo aad iyo aad u sharaf badan ayuu leeyahay ilaa subxaana wa tacaala inna lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday cibaadan addoomo ayaa u sugnaaday yuu leeyahay futanan caaqiliin ah caqli badan oo dhug iyo maskax lahoo tallaqu dunyaa adduunka dalaaqay oo furay saddex dalqay ku fureen oo aan rajac lahayn wa khaafuu waxay ka cabsadeen alfidyay ka cabsadeen nadaruu way eegeen fiiha adduunkiibay saa u fiiriyeen falammaa calimuu markay ogaadeen annahaa ayadu laysad inaysan lixayin qof nool waanan wadan iyo meel uu dega aysan u ahayn jacaluuhaa waxay ka dhigteenoo adduunkii oo dhan ay ka yeeleen lujatan lujo mawjad hir oo kaley ka dhigeen waittakhaduu waxay ka samaysteen saalixa alacmaali camallada kuwooda fiicfiican sufunaa fiiha ama fiiha adduunkii dhexdiisa sufunaa fiiha marka mawjadii bay noqonaysaa waana adduunkii camalka saalixay uga dhex dabaasheenay uga dhex gudbeen waittakhaduu saalixa alacmaali acmaalaha kuwooda fiicfiicanna ka yeeshay fiiha mawjadaa gudaheeda ama adduunkaa gudihiisa sufanka ay ku gudbi lahaayeen fa idaa kaana hadduu yahay buu yidhi imaamka kitaabka qoray xaaluhaa adduunka xaalkiisa maa wasaftuhu wixii aan ku soo sifeeyeen ku soo tilmaamay hadduu sidaa yahay wa xaalunaa annaga xaalkeena iyo wamaa khuliqnaa lahu wixiina loogugu abuurayna maa uu yahay qadamtuhu aan soo hormariyey waxaan horay idinkugu soo sheegayna uu yahay wixii annagana loo abuuray fa xaqa waxaa dhab ku ah cala almukallifi qof kastoo mukallif ah waa bani aadam dhammaantii an yadhaba waxaa xaq ku ah an yadhaba inuu mariyo nafci an yadhaba inuu mariyuu ku socodsiiyo binafsihi nafsadiisa madhaba alakhyaari akhyaarta madhabkooda ee meelihii ay mariyeen dadkii akhyaartay hagaagsanaa madhabkii iyo meelihii naftooda ay mariyeen inuu naftiisa mariyo oo wayasluka uu qaadsiiyo naftiisa maslaka ulinuhaa dadka caqliga iyo garaadka u saaxiibka ah maslagii iyo makaankii ay qaadeen iyo waalabsaari dadka indhaha u saaxiibka ah wayata'ahaba waxaa kaloo lagama maarmaan ahoo loo baahan yahay oo laga rabaa qofka wayata'ahaba inuu u diyaargaroobo limaa ushirtu ilayhi wixii aan u soo ishaaray xaggiisa wixii aan u soo tilmaamayna inuu mutaqaanaa inuu u diyaargaroobo inuu u diyaargaroobo ayaa xaq ah marka wayataahada inuu u diyaargaroobo limaa ushirtu ilayhi waxaan u soo ishaaray oo wayahtama ihtimaam uu siiyo wayahtama inuu murgo uu ku murjiyo nafsadiisa aad inuu ugu murgo nabbahtu calayhi aan ku soo baraarujiyey wixii aan ku soo baraarujiyeyna inuu aad ugu murgo wa aswabu qariiqin wadda midda u toosan ee u sawaab badan lahu asaga fii dalika kaa gudihii waay kaa inuu ku socodsiiyo waaye wa arshadu maa shaykan ugu hanuun badan oo yaslukuhu uu qaado waaye oo min almasaaliki masaaligtii meelaha la qaado ah iyo waxaa kaloo laga rabaa oo qofka lagama maarmaan ah wata'adub inuu ta'adub ka dhigto inuu ka caado dhigto ama uu ka aadaab dhigto bima shayi saxa ka sugnaaday can nabiyina nebigeeni sayidi alwaliina kuwii hore sayidkoodii ahaa waalaakhiriina iyo kuwii dambe wa akrami asaabiqiina intii tagtay ninka ugu ahaa iyo wallaaxiqiina kuwii haleeshee ka daba tagtay wixii ka sugnaadayna inuu ka aada dhigto ee uu ka dhaqan dhigto kana aadaab dhigto waata'adubu inuu ka aadaab dhigto uu ku aadaabtiisa uu ku saleeyo bimaa saxa wixii ka sugnaaday can nabiyina nebigeenna xaggiisa sayidi alwaliina waalaakhiriin intii hore iyo intii dambe sayidkoodii ahaa wa akrami asaabiqiina intii saabiqiintay hormartayna midka ugu karaamo badan ah iyo wallaaxiqiina intii haleeshee ka daba timid salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ilaahay naxariisyaalkiisii nabadgelyada alla dushiisa ha ahaatee wa calaa saa'iri nebiyiin nebiyaashii asaga ka soo haray waqad qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa tacaawanuu isugu kaalmeeya gacanna isku siiya cala albiri waataqw wanaagii alla ka cabsiga waqad saxa waxaa ka sugnaaday can rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayna annahu qaala inuu yidhi wallaahu ilaahay fii wni alcabdi addoonka kaalmayihiisa waay ilaahay addoonka ayuu saacidaa gacanna siiyaa wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu addoonku intuu yahay fii cawni akhiihi mid walaalkii kaalmaynaya wa annahu rasuulku qaala wuxuu yidhi man dalla qofkii qof tusiya calaa khayrin khayr dushii falahu kaa dadka khayrka tusiye wuxuu leeyahay midlu ajri faacilihi kii khayrkaa la tusiyey sameeyey ajirkiisa oo kale wa annahu rasuulku qaala wuxuu yidhi man dacaa qofkii dadka ugu yeedho ilaa huda hamin xaggi ilaa huda kaana lahu waxaa u sugnaaday min alajri xagga ajirka midlu ujuuri man tabicahu in allaala intii khayrkaa ku raacday ajirkooda oo kale laa yanqusu dalika ayadoon taana looga nusqaaminaynin min ujuurihim dadkii khayrka ku soo raacay ajiryaalkooda shay-an waxba wa annahu rasuulku qaala wuxuu ku yili cali cali bni abi aalib wuxuu ku yidhi fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay caliyow lian yahdiya allaahu inuu ilaahay kugu soo hanuuniyo bika adi sababtaada rajulan waaxidan hal nin oo keliya yaa khayru laka kaaga khayr badan min xumri nacam geelakiisa gudguduuda geela midkiisa cascas waa geela ay aad u ixtiraami jireenay u jeclaayeen carabtee waxaa kaaga khayr badan hal qofood oo ilaahay sababtaada ku soo hanuuniya subxaanahu wa tacaala fara'aytu imaamkii kitaabka qoray waay aan arkay buu yidhi marka an ajmaca inaan soo ururiyo mukhtasaran kitaab gaaban oo min alaxaadiidi asaxiixati axaadiista saxiixaa ah mashtamilan kaasoo kulansaday ama soo jamciyey mushtamilan mashtamilan lagu soo ururiyey calaa maa yakuunu wixii u noqonayo u ahaanaya طariiqan wado lisaaxibihi qofka kitaabkan saaxiib la noqda aqriya fasira barta ku dhaqma ku camalfala wuxuu u noqonayaa e, ariiqan lisaaxibihi saaxiibkii ila alaakhirati aakhira mid u kaxeeya mid aakhira u sii kaxeeya oo wada u noqonaya wa muxasalan noqonaya wa muxasilan mid muxasil ah oo u kooba ama u hagaajiya wa muxasilan mid wanaajinayo u soo koobaya liaadaabihi aadaabtiisa albaatinati aadaabta qarsoon iyo waaldaahirati midda muuqatada midda qarsoon iyo midda muuqatana wuu hagaajinayaa jaamican kitaabkaasoo jaamica oo lagu soo jamciyey liltarkiibi waaltarhiib wax rajogelin iyo wax cabsigelin ah tarkiibkuna waa tarkiib waa qof waxyaabaha la faray lagu rajogeliyo tarhiibkana waa waxa lagu cabsigeliyo iyo wasaa'iri anwaacin noocyo wixii ka soo haray aadaabi asaalikiina dadka jidka aakhira ku socda aadaabtooda noocyaal ka mid ahna waa lagu soo jamciyey oo min axaadiii الzuhdi axaadiista zuhdiga ka hadasho ah wa riyaadaati nufuusi nafafyaalka waxyaabaha wanaajiya raadigelintooda ah iyo akhlaaqda edintooda iyo laylinteeda ah waxa aadaabta akhlaaqdaa lagu wanaajiye macnaha iyo watahdiib alakhlaaqi akhlaaqda wanaajinteeda iyo watahaaraati alquluubi quluubta tahaaraadkeeda iyo wixii quluubta lagu nadiifin lahaa iyo wa cilaajihaa wixii quluubta lagu daaweynahayay dhammaan kitaabkan baad ka helaysaa wa siyaanati ljawaarixi xibnooyinka toosintooda xibnaha iyo jawaarixda wixii lagu toosin lahaa baa kitaabka lagu soo ururiyey iyo wa isaalatin wixii looga tirtiri lahaa jawaarixda oo looga zuulin lahaa icwijaajiha qalqalooceeda iyo wakayri daalika wixii ka soo haray oo min maqaasidi alcaarifiina dadka caarifiinta ah waxyaabaha ay u qastaan ah dadka caarifiinta ah waa dadka diinka ku dhaqmee aakhiro gartay waxyaabaha ay u qasdaanay sameeyaan ah dhammaan kitaabkan baad ka helaysaa wa altasimu waxaan isku laasiminayaa buu yidhi imaamka kitaabka qoray waxaan isku laasiminayaa fiihi kitaabka gudihiisa anlaa adkura inaanan ku sheegin oo aan ku xusin ilaa xadiidan xadiid mooye saxiixan oo saxiix ah xadiid saxiix ah ma ahe xadiid kale ku sheegi maayo oo min alwaadixaati waxyaabaha axaadiista wax caddeeya ah waadixaadkee cadcad ka ah meeha inaan wax kale ku sheegin laakiin dhowr xabo oo daciif ah waa laga yaabaa in laga helo waa se caddayn doonnaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala mudaafan kaasoo loo tiiriyey xadiiska ila alkutubi asaxiixati kutubaha saxiixa xaggooda almashhuuraati ee caanka ah wa usadir waan sadarayn doonaa buu yidhi waxaan ku bilaabi doonaa oon ku sadaraynahayaa al abwaaba baababka baab kasta markaan qoro oo aan baab sheegaba waxaan ku bilaabayaa oon ku sadaraynayaa min alqur'aani alcasiizi qur'aanka casiiska xaggiisa waxaan uga bilaabayaa biaayaatin kariimaatin aayado aad i aad u fiicfiican wa uwashixu waan sharxayaa wa uwashixu waan naashnaashayaa dhe haddii kale macnaha waan qurqurxinayaa maa yaxtaaju wixii loo baahdo ilaa dabtin shaqal aw sharxin ama macno sharax dheh macnan khafiyin macno qarsoodi ah hadduu jiro haddii xaraf ama xadiis uu u baahdo in la caddeeyoo la waashixiyo la naashnaashoo la qurxiyo wixii looga baahdo ama shaqal ha ahaado ilaa dabtin shaqal aw sharxi macnaa ama macno sharxitaankiisa khafiyin qarsoodi ah oo dadku ay garan u yahayna waan caddayn doonaa buu yidhi binafaisi nafaa'is iyo wanaajin oo min atambiihaati tambiihaadkii baraarujinta xaggooda ah waidaa qultu haddaan ku dhaho markaan xadiis dhammeeya haddaan idhaahda fii aakhiri xadiid xadiidka aakhirkiisa muttafaqun calayhi muttafaqun calayh haddaan ku dhaho wax kale ha u qaadane famacnaahu rawaahu lbukhaariyun wa muslim baan ula jeedaa xadiis kastood aakhirkiisa ku aragta muttafaqun calayh waa muslim iyo bukhaari wa arjuu waxaan rajaynayaa in tamma hadduu taam noqdo ee uu dhammaado haada alkitaabu kitaabkan ee kan ah an yakuuna inuu noqdaan rajaynayaa saa'iqan mid u kaxeeya lilmuctani qofka muctaniga ah muctani waxaa loola jeedaa qofka mid ee midka ee daryeela ama midka akhristee ku dadaala waxaan rajaynayaa wa arju waxaan rajaynayaa buu yidhi imaamka kitaabka qoray in tamma hadduu taam noqdo haada alkitaabu kitaabkan ee kan ah an yakuuna inuu u noqdo saa'iqan mid u kaxeeya lilmuctani qofka ku dadaala ee xafidee daryeela kitaabkan bihi asaga ila alkhayraati khayraadka mid u kaxeeya inuu noqdo xaajizan ka teeda oo ka difaaca lahu asaga can anwaaci alqabaa'ixi waxa xunxunkaa noocyadooda oo dhan iyo waalmuhlikaati waxyaabaha muhlakaadkee wax halaaga wa ana aniga buu yidhi imaamka kitaabka qoray saa'ilun waxaan weydiisanayaa akhan walaal walba intafaca ku intifaaca bishay-in shay oo minhu kitaabka ka mida uga intifaaca ha akhriyo ha dhagaysto gacanta ha ku qabto wax uun ku intifaaca waxaan ka weydiisanayaa oon ka codsanayaa an yadcuwa lii inuu ii soo duceeyo aniga waliwaalidaya labadayga dhashayna ha u soo duceeyo wa mashaayikhii mashaayikhdaydii culimmadeeda inuu u soo duceeyo wa saa'iri axbaabina kuwa axbaabteenna ah ee aan isjecelnaheenna jecel inuu u soo duceeyo waalmuslimiina ajmaciin muslimiinta dhammaantoodna inuu u soo duceeyo ayaan ka codsanayaa buu yidhi anigana waxaan codsanayaa akh walba iyo ukhto walba oo kitaabkan akhrintiisii markaan akhriya ku intifaaco ama dhagaysta ama wax un kaga anfaca inuu ii soo duceeyo labadayda waadnuu u soo duceeyo mashaayikhdaydana u soo duceeyo iyo in allaala intana jecel ama aan jecelnahay iyo muslimiinta dhammaantood anna taasaan codsanayaa wa cala allaahi alkariim allaha kariimka ah ee deeqda iyo sharafta leh dushiisa ayaan ictimaadii cuskanayaa ilaahayaan ictimaadayaa oon cuskanayaa wa ilayhi xaggiisaan tafawiidii u bandhiganayaa amarkayga ama ilaahay xaggiisaan talada u dhaafanayaa wa istinaadii ku tiirsigaygana waa allah subxaanah wa tacaala wa xasbiya allah ilaahayaa kaafigayga ah wa nicma alwakiil wakiilna ilaahay baa u nicmo badan subxaana wa tacaala walaa xawla walaa quwata caqli iyo xeeladna ma lihin walaa xawla caqli ma lihin aan xumaanta uga leexano walaa quwata awood aan diinta iyo kitaabka ku baranana ma lihin ila billaahi ilahay inuu nagu saacido maahane subxaana watacaala ilaa inuu ilaahay nagu kaalmeeyo ilaahi alcasiizi casiiska ahaa ee qaalibkaee sharafta lahaa alxakiimi xikmad oo dhanna asaga lahaa intaasuu ku soo gabagabeeyey muqadamada kitaabka kadibna waxaanu gelaynaa baabkii ugu horeeyey waana baabu likhlaas wa ixdaari niya iyo habeen dambe haddii rabbi idmo wbilaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ka rajaynaynaa inuu nagu saalmeeyo gacanna nagu siiyo kitaabkan bilaabitaankiisa ilaa dhammaadkiisa sidaa darteed ayaa loo baahan yahay qof kasta oo muslim ah inuu aad uga faa'iidaysta kitaabka sida aan arki doonno wuxuu u socdaa suluug iyo qaab aad yaad u heer sareeya kitaabka sida aad la fahmi karto ama muqadamada aan ku arki doonnaba wuxuu u socdaa hab aad yaad u qiimo badan matalan wuxuu ka bilaabayaa baabka lagu magacaabo ikhlaas wuxuu ku xijin doonaa tawba wuxuu ku xijin doonaa waxyaabaha taqwada alla ka cabsiga wuu sii socon doonaa oo mar allaala markuu cabbaar sii socdo ayaanu waxaanu geli doonaa haddana dadaalka diinta lagu dadaalo muslimiinta xanahoodoo wax laga qabto ciyaalka sidii loo nafaqayn lahaa xuquuqda sawjeenkee ninka iyo naagta isku qaba ay leeyihiin deriska waalidka dadka saalixiinta wanaajintooda wuu sii socon doonaa waxbixinta qiimaha ay leedahay nafta oo lasoo yaraysto adduunkoo laga saahido aakhiro oo loo dadaalo aadaabta ayuu u geli doonaa haddana siraha in la xafido dadka kula fadhiya inaad ixtiraamto aadaabta cunitaanku wax ka tilmaami doonaa kitaabka sida wax loo cuno qaabka loogu talagalay cunitaanka wuu ka sii gudbi doonaa wuxuu u sii ambaqaadi doonaa libaaska dharka fiican in la xirtay qaababka loo xirto jiibka iyo aadaabta loo jiifto salaanta dadka muslimiinta sida loo salaamo dadka muslimiintii xanuunsan ee lasoo booqdo safarka iyo sida markaa loo safriyo ducooyinka la akrinayo marka dayaaradda ama gaadiiranka la raaco fadaa'ishuu u gudbi doonaa sida salaada soonka iyo waxyaabaha lamidkae sida qiyaamuleylka taraawiixda iyo waxyaabaha lamidka ah ictikaafkuusan ka tegi doonin kitaabka xajku wax ka tilmaami doona jihaadka ilaahay jidkiisa lagu jihaado ma hilmaami doono cilmiga ayuu wax ka tilmaami doonaa weliba aad buu u faahfaahin doonaa fadliga cilmiga leeyahay dacooyinka iyo sida ilaahay loo baryo umuuro mamnuuca ah in la sameeyo sida xanta beenta waxyaabaha lamidka isku dirdiritaanka ayuu wax ka tilmaami doonaa wuxuu ku soo qatimi doonaa baab lagu magacaabo baabkii ilaahay wuxuu u diyaariyey dadka mu'miniinta ah jannada gudaheeda kaasuuna ku soo qatimi doonaa waxaa loola jeedaa habkaas haddaad u soo socoto oo waxa aan soo tilmaanay aad kitaabku waa kitaab habkaa u socda waa kitaab qayim ah waa kitaab qof allaala qofka bartee ku dhaqma laga dareemi karo suluug wanaaggiisa akhlaaqdiisa fiicnaanteeda sharafta iyo karaamada iyo qiimaha uu leeyahay qofka muslimka ah kitaabkana markaa ku dhaqma waxaanu wax ka tilmaami doonaa muqadamada kitaabka waxaanu ka bilaabaynaa intaan baababka u gelin muqadamada mu'alafka kitaabka markaa qoray saan horay u soo tilmaannay maanta bisha rajab waa kow waa sanadka hijrada marka la fiiriyo kun afar boqol shan iyo soddonkii soddonka bisha abriil laba kun afar iyo tobanka sidaa darteed ayaa qof kasta oo muslim ah waxaa looga baahan yahay axaadiista nebiga inuu barto ku dhaqmo kuna camal falo nu bilowna muqadamada kitaabka bismi illaahi araxmaan araxiim ilaahay magaciisaan ku bilaabayaa raxmadda guud iyo midda qaaska ahba markaa iska leh alxamdu lilaahi mahad ilaahay bay u sugnaatay subxaanahu wa tacaala alwaaxidi ee waaxidka ahaa ilaahii waaxidka ahaa ee keligii ah ayaa mahad iskale alqahaari qahaarka ahaa ee wax qasbahayay addoommadiisa qasbe ee ka sarreeya alcasiizi alkhafaari allihii casiiska ahaa ee sharafta iyo mudnaanta lahaa haddana casiiska ahee amarkiisu qaalib yahay alkhafaari ee dembidhaaf ka badnaa mukawiri leyl habeenkii ayuu ilaahay duubaa cala annahaari maalinta dusheeda allahana nahadda iskale waa allaha duuba ama allaha wareejiyo waaye ama duuba habeenkii ayuu cala nahaari maalinta dusheeda ku duubaa tadkiratan waana darteed tadkiro iyo xusuus ayaa loogu talagalay sida liuli lquluubi dadka quluubta u saaxiibka ah lagu tankiirinayo lagu waaninayo iyo walabsaar abasaarta dadka u saaxiibkaa ah, indhaha dad kale abasaartan waa aragga waxgaradka ah ee qalbiga laga garto dadka noocaas ah ayuu ilaahay ugu talagalay inay ku waana qaataan iyo watabasiratan tabsirad waa wax tusin ama caqli iftiimis lidawil lalbaabi dadka caqliyaalka u saaxiibka ah iyo waalictibaari waana qaadashada dadka waanada qaata oo haddana caqliga u saaxiiba in wax lagu tusiyo oo lagu caqli iftiimiyo alladii ilaahii bay mahadi u sugnaatay ay qada toosiyey ama baraarujiyey min khalqihi khalqigiisa ka toosiyey man istafaahu qofkii uu doortay dadka asaga uu u doortay diinkan inay ku dhaqmaan khayrka iyo wanaaggana ay helaan allihii qalqigiisa dhexdooda ka toosiyey ka baraarujiyey intii uu doortay oo fasahadahum uu ka saahidiyey wuxuu ka saahidiyey fii haadihi daari daartan ee tan ah ayagoo adduunkii ku dhex jira ayay haddana zaahid yihiin adduunkii bay ka sii jeesteen adduunka xoog weyn ma saaraan adduunku inkastoo loogu talagalay in la ogaadoo lagu shaqaystoo lagu noolaada dhexdeeda haddana waa zaahidiin qalahum ku mashquuliyey bimuraaqabatihi inay ilaahay muraaqabeeyaan bal inay ilaahay qalbigooda marnaba aysan ka bixininna ku mashquuliyey allahaasaa mahad iskale iyo wa idaamati alafkaari afkaarta iyo fikirooyinka eh, inay daa'imaan daa'imitaanka afkaarta iyo fikirka oo ay daa'imaan mar walba ay aakhira ka fakaraan mar walba ay makhluuqa ilaahay khalqay ay ka fakaraan taasuu ku mashquuliyey washaqalahum ku mashquuliyey bimuraaqabatihi muraaqabayntiisa iyo markasta qalbigooda inuu ilaahay ku jiro iyo wa idaamati alafkaar fikirka oo ay daa'imaan ku mashquuliyey iyo wa mulaasamati aliticaad wa mulaasama inay laasimaan oo ay mar kasta ku socdaan alitticaadi wacdooyinka iyo wa adkaari adkaartii xusitaanka ilaahi subxaana wa tacaala mar walbana inay laasimaan wacdiga dikriyaalka alla subxaana wa tacaala oo wawafaqahum oo wawafaqahum uu waafajiyey wuxuu waafajiyey liddaadi inay ka caada dhigtaan fii aacatihi aacadiisa inay daa'imaan ama ay ka caada dhigtaan ilaahay aacadiisa iyo wata'ahubi u diyaargarow diyaargaroob ay u diyaargaroobaan lidaari alqaraari daarta sugnaanta daarta qaraarka waa daarta aakhira iyo walxadari ka digtoonaan ay ka digtoonaadaan mimaa yuskhituhu wixii ilaahay caragelinaya oo wayuujibu waajibinaya daara albawaari halaaga daarteeda daar halaageed wixii waajibinaya idaan ayna ka caada dhigtaan daacada alleh i u diyaargarow daarta aakhiro iyo walxadari digtoonaan ay ka digtoonaadaan mimaa yuskhiduhu wixii ilaahay caragelinahaya oo wayuujibu waajibinahaya daara albawaari halaag daareed ama daarta halaaga walmuxaafadati ilaalin ay ilaaliyaan calaa daalika arrintaa dusheeda maca taqaayuri alaxwaali xataa haddii axwaaluhu isbedelaan hadday abeer timaado hadday colaad timaado hadday cabsi timaado wax kastoo xaalad isbedelaba inay arrintaa ilaaliyaan iyo wal atwaari adwaarta waa marxaladaha maraaxisha imaanaya xataa hadday isbedelaan inay sidooda ayagu noqdaan axmaduhu waan mahadinayaa buu yidhi imaamka kitaabka qoray allaan mahadinayaa ablaqa mahad midda u xeel dheer ayaan ilaahay mahdinayaa subxaana wa tacaala waasgaahu midda ugu sakisanoo ugu dahir ahaasho badan wa ashmalahu ugu caansan ama ugu kulmin badan wa anmaahu ugu miro badan oo ugu koobid badan wax walba koobta ayaan ilaahay mahdinayaa wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah alla xaqnimo lagu caabudo inuusan jirin ilaa ilaaha xaqaa maahane albaru allihii baariga ahaa alkariimu deeqda badnaa ee kariimka ahaa alra'uufu turitaanka badnaa alraxiimu naxariistana badnaa subxaana watacaala waxaan qirayaa ilaahay mooyey alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa inuusan jirin ee baariga ah kariimka ah ra'uufu raxiim wa ashhadu na muxammadan muxammadna cabduhu inuu yahay ilaahay addoonkiisa iyo wa rasuuluhu rasuulkiisii wa xabiibuhu xabiibkiisa iyo kii uu jeclaa iyo wa khaliiluhu khaliilkiisii waa khaliilkii ilaahay subxaana wa tacaala waa wadaygii saaxiibkii alleh muxammedoo ahaa alhaadi kii hanuuninhayay ilaa siraatin mustaqiimin jidka toosan xaggiisa muxamed waa midka dadka ku hanuuniya ariiqa mustaqiimka ah waddaaci daacigii iyo yeerihiina ahaa ilaa diinin qawiimin diinka qawiimkee toosan dadka ugu yeerahaya iyo waddaaci daaciga yeerihii ayaan qirahayaa inuu yahay muxamed addoonkii alleh iyo rasuulkii alleh kaasoo dadka ugu yeera ilaa diin qawiimin diin qawiim ahoo markaa toosan salawaat ilaahay naxariisyaalkiisii wasalaamuhu nabadgelyaalka alle calayhi dushiisa ha ahaatee waa calaa saa'iri nnebiyiin nebiyaasha intii ka soo hartay iyo waaali kullin dhammaan ehelkooda iyo wa saa'iri asaalixiina saalixiinta iyo dadka suusuuban intii ka soo hartay ayaan ilaahay subxaana wa tacaala oga baryaa naxariis iyo nabadgelyo inay korkooda ahaato amaa bacd intaa kadib faqad qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wamaa khalaqtu ljinna jinnigii ma abuurin iyo walinsa insigaba ilaa liyacbuduuni inay i caabudaan maahane jinni iyo insi waxaanu abuuray waa cibaadu maa uriidu ka dooni maayo minhum xaggooda min risqin risqi aan ka raba mala buu yidhi ilaahay wamaa uriidu an yuطcimuun mana raba inay iquudiyaan waayo ah huwa arasaaqu dulquwati lmatiin ilaahay asagaa rasaaq awood badana ah subxaana wa tacaala wa haada midani tasriixun waxay caddaynaysaa biannahum ayagu waa bani aadamka khuliquu in loo abuuray waxaa loo abuuray ayaga lilcibaadati cibaado in cibaado loo abuuray aayaddu sariix ku tahay caddaynaysaa fa xaqa waxaa xaq ku ah calayhim korkooda alictinaa'u ictina ayaa xaq ku ah ku dadaalid iyo ilaalin baa korkooda xaq ku ah bimaa khuliquu lahu wixii loo abuuray inay ilaaliyaan ama ay ku dadaalaan ayaa xaq markaa ku ah iyo walicraad ka jeesase ay ka jeesadaan can xuduudi addunya dheefaha adduunka adduunka dhadhalaalkiisa inay isaga jeestaan bizza inay uga jeestaan ayagoo ku dhex jira oo haddana ka dhex shaqaysanaya oo haddana cunayee cabayee guursanayee isfurahaya xaalkoodu ayagoo saa uu yahay inay haddana ka sii jeestaanaysan ku kadsoomin ayaa xaq ku ah korkooda fa innahaa maxaa yeelay ayadu waa adduunka daaru nafaadin waa gurigo ahya waa meel dhammaanaya daar waaye oo nafaadin dhammaanaysa laa maxalun maxal ikhlaadin laysku waariyo ma aha meel laysku waariyo ma aha adduunka oo lagu dheganaan karo wa markabu waa markab cubuurin lagu gudbahayo waa markab la rabo in lagu gudbo markab iyo waxawaaye gaadiid loogu talagalay in meel lagu gudbo laa mansila xubuurin guri farxadeed ma aha maanta waad xanuunsan tahay beridey baa laguu qabsa maalinta kale dhibaataa kusoo food saaraysaa maalinta kale meel bay musiibo kaa qabanaysaa laa manzilu xuduurin guri farxadeed maba ahanba meel lagu qusli karo oo lagu farxi karo adduunka ma aha waama sharacun waa musharac waama sharacun waa mashruuc infisaamin go-haya mashruuc dhammaanaya waaye laa mawtinu mawqin dawaamin daa'im ah ma aha mawqin iyo meel la daa'imaayo iyo meel lagu sugnaanayo ma aha meel lagu daa'imayo weligeed la joogaayo adduunku markaa ma aha falihaada sidaa darteed baa kaana wuxuu ahaaday al ayqaadu dad ka baraarugsan min ahlihaa ehelkeeda hum alcubbaad dadka caabidiinta ah dadka ilaahay caabudo waaye dadka ku dhex baraarugsan inta kale way jiifaan inta kale way hurdahayaan inta kale ma shaqaynayaane ma dadaalayaan sidaa darteed baa dadka ay qaabka ah baraarugsan ee caqliga leh waxay noqdeen oo min ahliha adduunka ehelka jooga ah hum alcubbaada dadka cibaadada badan intaasaa ka baraarugsan wa acqalu nnaasi dadka kuwa ugu caqliga badan fiiha adduunka dhexdiisana hum azuhaadu waa dadka zaahidiinta ah waa dadka ayagoo ku dhex jiray haddana nacaya ka sii jeestay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi innamaa mahalu xayaati addunya noloshaan adduunka mahalkeedii tusaalaheeda kamaa-in waa sidii biyo oo kale anzalnaahu aanu ka soo dejinay min asamaa'i cirka xaggi wuxuu la mid yahay biyo ka soo degay cirka fakhtalata dheehay oo dhex galay arlada nabaadkiisa dhulka wuxuu dhalin lahaa ayuu dheehay oo mimaa kii ah ya'kulu annaasu dadku ay cunahayeen iyo wal ancaamu xoolihiiba biyaha intay cirka ka soo degeen baa nabaadkii dhulka ka soo baxayuu dhex dheehay kii dadka iyo xooluhuba ay cunahayeen xataa idaa akhadat alardu ilaa dhulkii ay qaadatay zuqurufaha quruxdeeda ilaa dhulkii uu quruxoobay zuqurufaha oo wazayanad ay ziinowday ayadoo dhanba ay quruxowday ay noqotay mid aad u dhalaalaysa dooga meesha biyaha fadhiyo cooska soo baxay beerihii iswada qabsaday wazayanad ay markaa quruxowday wadanna ay maleeyeen ahluhaa ehelkeeda annahum ayagu qaadiruuna inay kari karaan calayhaa dusheeda say doonaan inay u cuni karaan say doonaan inay u guran karaan way seexdeen intay soo kaceen ataahaa waxaa u yimid amrunaa amarkeennii baa u yimid buu ilah subxaana wa tacaala amarkeennii ayaa markaa u yimidoo cadaab baa markaa u yimid amarkeenniibaa u yimidoo beertiisa u qurux badneed inuu ilaahay gubo amase uu baabiciyo amarkeenii baa u yimid laylan habeen aw nahaaran ama maalin fa jacalnaahaa waxaanu ka yeelnay meeshii baxdayee dooga iyo quruxda badnayd xasiidan wax la shafay oo kale wax la gooyey ebir laga dhigay tii baan markaa ka yeelnay ka an lam taqna inaysan ku sugnayn baad moodaa oysan ahaaninba bilamsi shalay shalay saa u quruxda badnayd inay waxba ku oolin shalay yaad meeshii markaa moodaa kadalika saasoo kale nufasilu alaayaat aayaadka u kala saarsaarnaa oon u kala cadcadaynaa liqowmin yatafakkaruuna qowmka fakarahaya ayaan u caddaynaa aayaadka walaayaati aayaadka ama walaayaat oo fii hada almacnaa macnahan oo kala tilmaamayana kafiiratun aad bay u fara badan yihiinoo qur-aankii markaa ku jiraan waqad axsana waxaa wanaag falay waxaa hadalkiisa fiicnaaday alqaa'ilu kii qaa'ilka ahaa kii qowlay ee hadlay hadalkiisaa wanaag iyo qiimo badnaa imaamu shaafici buu ahaa ayaa la yidhaahdaa bayd yar oo gabay ah uu tiriyey ayaana loo soo tilmaamayaa beydka iyo waxaa ay tiriyey ninkii hadlay ee ku hadlayee hadalkiisii qiimo badnaa inna lilaahi cibaadan futana talaquu اddunya wakhaafuu lfitana hadalkaa buu ku hadlay inna lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday uu leeyahay inna lilaahi cibaadan addoomo uma ayaa u sugnaaday futanan caaqiliin ah dhug iyo garaad leh maskax iyo caqli leh طallaquu اddunyaa adduunkiibay talaaqeen adduunkiibay talaaqeen wakhaafuu waxayna ka cabsadeen alfitana fitanta adduunka fitanta adduunka ayay ka cabsadeen sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay addoommo aad iyo aad u qiimo badan wuxuu leeyahay addoommo garaad leh wuxuu leeyahay addoommo aad iyo aad u sharaf badan ayuu leeyahay ilaa subxaana wa tacaala ina lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday cibaadan addoommo ayaa u sugnaadayuu leeyahay futanan caaqiliin ah caqli badan oo dhug iyo maskax lahoo tallaqu dunyaa adduunka dalaaqay oo furay saddex dalqay ku fureen oo aan rajac lahayn wa khaafuu waxay ka cabsadeen alfigay ka cabsadeen nadaruu way eegeen fiiha adduunkiibay saa u fiiriyeen falammaa calimuu markay ogaadeen annahaa ayadu laysad inaysan lixayin qof nool wadanan wadan iyo meel uu dega aysan u ahayn jacaluuhaa waxay ka dhigteenoo adduunkii oo dhan ay ka yeeleen lujatan lujo mawjad hir oo kaley ka dhigeen waittakhaduu waxay ka samaysteen saalixa alacmaali camallada kuwooda fiicfiican sufunaa fiiha ama fiiha adduunkii dhexdiisa sufuna fiiha marka mawjadii bay noqonaysaa waana adduunkii camalka saalixay uga dhex dabaasheenay uga dhex gudbeen waittakhaduu saalixa alacmaali acmaalaha kuwooda fiicfiicanna ka yeeshay fiiha mawjaddaa gudaheeda ama adduunkaa gudihiisa sufanka ay ku gudbi lahaayeen fa idaa kaana hadduu yahay buu yidhi imaamka kitaabka qoray xaaluhaa adduunka xaalkiisa maa wasaftuhu wixii aan ku soo sifeeyen ku soo tilmaamay hadduu sidaa yahay wa xaalunaa annaga xaalkeena iyo wamaa khuliqnaa lahu wixiina loogugu abuurayna maa uu yahay qaddamtuhu aan soo hormariyey waxaan horay idinkugu soo sheegayna uu yahay wixii annagana loo abuuray fa xaqa waxaa dhab ku ah cala almukallifi qof kastoo mukallif ah waa bani aadam dhammaantii an yadhaba waxaa xaq ku ah an yadhaba inuu maryo an yadhaba inuu mariyo ku socodsiiyo binafsihi nafsadiisa madhaba alakhyaari akhyaarta madhabkooda ee meelihii ay mariyeen dadkii akhyaartee hagaagsanaa madhabkii imeelihii naftooda ay mariyeen inuu naftiisa mariyo oo wayasluka uu qaadsiiyo naftiisa maslaka ulinnahaa dadka caqliga iyo garaadka u saaxiibka ah maslagii iyo makaankii ay qaadeen iyo waalabsaari dadka indhaha u saaxiibka ah wayata'ahaba waxaa kaloo lagama maarmaan ahoo loo baahan yahay oo laga rabaa qofka wayata'ahaba inuu u diyaar garoobo limaa ushirtu ilayhi wixii aan u soo ishaaray xaggiisa wixii aan u soo tilmaamayna inuu mtaqaanaa inuu u diyaargaroobo inuu u diyaargaroobo ayaa xaq ah marka wayata'ahada inuu u diyaargaroobo lima ushirtu ilayhi waxaan u soo ishaaray oo wayahtama ihtimaam uu siiyo wayahtama inuu murgo uu ku murjiyo nafsadiisa aad inuu ugu murgo nabbahtu calayhi aan ku soo baraarujiyey wixii aan ku soo baraarujiyeyna inuu aad ugu murgo wa aswabu ariiqin wadan midda u toosan ee u sawaab badan lahu asaga fii dalika kaa gudihii waay kaa inuu ku socodsiiyo waaye wa arshadu maa shaykan ugu hanuun badan oo yaslukuhu uu qaado waaye oo min almasaaliki masaaligtii meelaha la qaado ah iyo waxaa kaloo laga rabaa oo qofka lagama maarmaan ah wata'addub inuu ta'adub ka dhigto inuu ka caado dhigto ama uu ka aadaab dhigto bima shayi saxa ka sugnaaday can nabiyina nebigeeni sayidi alwaliina kuwii hore sayidkoodii ahaa waalaakhiriina iyo kuwii dambe wa akrami asaabiqiina intii tagtay ninka ugu ahaa iyo wallaaxiqiina kuwii haleeshee ka daba tagtay wixii ka sugnaadayna inuu ka aada dhigto ee uu ka dhaqan dhigto kana aadaab dhigto waata'adubu inuu ka aadaab dhigto uu ku aadaabtiisa uu ku saleeyo bimaa saxa wixii ka sugnaaday can nabiyina nebigeenna xaggiisa sayidi alwaliina waalaakhiriin intii hore iyo intii dambe sayidkoodii ahaa wa akrami asaabiqiina intii saabiqiintay hormartayna midka ugu karaamo badan ah iyo wallaaxiqiina intii haleesheekadaba timid salawaatuullaahi wasalaamuhu calayh ilaahay naxariisyaalkiisii nabadgelyada alla dushiisa ha ahaatay wa calaa saa'iri nnebiyiin nebiyaashii asaga ka soo haray waqad qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa tacaawanuu isugu kaalmeeya gacanna isku siiya cala albiri waataq wanaagii alla ka cabsiga waqad saxa waxaa ka sugnaaday can rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayna annahu qaala inuu yidhi wallaahu ilaahay fii cawni alcabdi addoonka kaalmeyihiisa waay ilaahay addoonka ayuu saacidaa gacanna siiyaa wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu addoonku intuu yahay fii cawni akhiihi mid walaalkii kaalmaynaya wa annahu rasuulku qaala wuxuu yidhi man dalla qofkii qof tusiya calaa khayrin khayr dushii falahu kaa dadka khayrka tusiye wuxuu leeyahay midlu ajri faacilihi kii khayrkaa la tusiyey sameeyey ajirkiisa oo kale wa annahu rasuulku qaala wuxuu yidhi man dacaa qofkii dadka ugu yeedho ilaa huda hanuun xaggi ilaa huda kaana lahu waxaa u sugnaaday min alajri xagga ajirka midlu ujuuri man tabicahu in allaala intii khayrkaa ku raacday ajirkooda oo kale laa yanqusu dalika ayadoon taana looga nusqaaminaynin min ujuurihim dadkii khayrka ku soo raacay ajiryaalkooda shay-an waxba wa annahu rasuulku qaala wuxuu ku yili cali cali bni abi aalib wuxuu ku yidhi fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay caliyo lian yahdiya allaahu inuu ilaahay kugu soo hanuuniyo bika adi sababtaada rajulan waaxidan hal nin oo keliya yaa khayru laka kaaga khayr badan min xumri nacam geela kiisa gudguduuda geela midkiisa cascas waa geela ay aad u ixtiraami jireenay u jeclaayeen carabtee waxaa kaaga khayr badan hal qofood oo ilaahay sababtaada ku soo hanuuniya subxaanahu wa tacaala fara'aytu imaamkii kitaabka qoray waay aan arkay buu yidhi marka an ajmaca inaan soo ururiyo mukhtasaran kitaab gaaban oo min alaxaadiidi asaxiixati axaadiista saxiixaa ah mashtamilan kaasoo kulansaday ama soo jamciyey mushtamilan mashtamilan lagu soo ururiyey calaa maa yakuunu wixii u noqonayo u ahaanaya tariiqan wado lisaaxibihi qofka kitaabkan saaxiib la noqda aqriya fasira barta ku dhaqma ku camalfala wuxuu u noqonayaa ariiqan lisaaxibihi saaxiibkii ila alaakhirati aakhirana u kaxeeya mid aakhira u sii kaxeeya oo wada u noqonaya wa muxasalan noqonaya wa muxasilan mid muxasil ah oo u kooba ama u hagaajiya wa muxasilan mid wanaajinayoo u soo koobaya liaadaabihi aadaabtiisa albaatinati aadaabta qarsoon iyo waldaahirati midda muuqatada midda qarsoon iyo midda muuqatana wuu hagaajinayaa jaamican kitaabkaasoo jaamica oo lagu soo jamciyey litarkiibi waatarhiib wax rajogelin iyo wax cabsigelin ah tarkiibkuna waa tarkiib waa qof waxyaabaha la faray lagu rajogeliyo tarhiibkana waa waxa lagu cabsigeliyo iyo wasaa'il anwaacin noocyo wixii ka soo haray aadaabi asaalikiina dadka jidka aakhira ku socda aadaabtooda noocyaal ka mid ahna waa lagu soo jamciyey oo min axaadiii الzuhdi axaadiista zuhdiga ka hadasha ah wa riyaadaati nufuusi nafafyaalka waxyaabaha wanaajiya raadigelintooda ah iyo akhlaaqda edunteeda iyo laylinteeda ah waxa aadaabta akhlaaqdaa lagu wanaajiya macnaha iyo wa tahdiibi اlakhlaaqi akhlaaqda wanaajinteeda iyo wa طahaaraati اlquluubi quluubta طahaaraadkeeda iyo wixii quluubta lagu nadiifin lahaa iyo wa cilaajihaa wixii quluubta lagu daaweynahayay dhammaan kitaabkan baad ka helaysaa wa siyaanati ljawaarixi xibnooyinka toosintooda xibnaha iyo jawaarixda wixii lagu toosin lahaa baa kitaabka lagu soo ururiyey iyo wa isaalatin wixii looga tirtiri lahaa jawaarixda oo looga zuulin lahaa icwijaajiha qalqalooceeda iyo wakayri daalika wixii ka soo haray oo min maqaasidi alcaarifiina dadka caarifiinta ah waxyaabaha ay u qastaan ah dadka caarifiinta ah waa dadka diinka ku dhaqmee aakhiro gartay waxyaabaha ay u qasdaanay sameeyaan ah dhammaan kitaabkan baad ka helaysaa wa waxaan isku laasiminayaa buu yidhi imaamka kitaabka qoray waxaan isku laasiminayaa fiihi kitaabka gudihiisa anlaa adkura inaanan ku sheegin oo aan ku xusin ilaa xadiidan xadiid mooye saxiixan oo saxiix ah xadiid saxiix ah ma ahe xadiid kale ku sheegi maayo oo min alwaadixaati waxyaabaha axaadiista wax caddeeya ah waadixaadkee cadcad ka ah maaha inaan wax kale ku sheegin laakiin dhowr xabbo oo daciif ah waa laga yaabaa in laga helo waa se caddayn doonnaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala mudaafan kaasoo loo tiiriyey xadiiska ila alkutubi asaxiixati kutubaha saxiixa xaggooda almashhuuraati ee caanka ah wa usadiqu waan sadarayn doonaa buu yidhi waxaan ku bilaabi doonaa oon ku sadaraynahayaa alabwaaba baababka baab kasta markaan qoro oo aan baab sheegaba waxaan ku bilaabayaa oon ku sadaraynayaa min alqur'aani alcasiizi qur-aanka casiiska xaggiisa waxaan uga bilaabayaa biaayaatin kariimaatin aayado aad i aad u fiicfiican wa uwashixu waan sharxayaa wa uwashixu waan naashnaashayaa dhe haddii kale macnaha waan qurqurxinayaa maa yaxtaaju wixii loo baahdo ilaa dabtin shaqal aw sharxin ama macno sharax dheh macnan khafiyin macno qarsoodi ah hadduu jiro haddii xaraf ama xadiis uu u baahdo in la caddeeyo la warshixiyo la naashnaashoo la qurxiyo wixii looga baahdo ama shaqal ha ahaado ilaa dabtin shaqal aw sharxi macnaa ama macno sharxitaankiisa khafiyin qarsoodi ah oo dadku ay garan u yahayna waan caddayn doonaa buu yidhi binafaa'isi nafaa'is iyo wanaajin oo min altanbiihaati tambiihaadkii baraarujinta xaggooda ah wa idaa qultu haddaan ku dhaho markaan xadiis dhammeeya haddaan idhaahda fii aakhiri xadiid xadiidka aakhirkiisa muttafaqun calayhi muttafaqun calayh haddaan ku dhaho wax kale ha u qaadane famacnaahu rawaahu lbukhaariyun wa muslim baan ula jeedaa xadiis kastood aakhirkiisa ku aragta muttafaqun calayh waa muslim iyo bukhaari wa arjuu waxaan rajaynayaa in tamma hadduu taam noqdo ee uu dhammaado haada alkitaabu kitaabkan ee kan ah an yakuuna inuu noqdaan rajaynayaa saa'iqan mid u kaxeeya lilmuctani qofka muctaniga ah muctani waxaa loola jeedaa qofka mid ee midka ee daryeele daryeela ama midka akhristee ku dadaala waxaan rajaynayaa wa arju waxaan rajaynayaa buu yidhi imaamka kitaabka qoray in tamma hadduu taam noqdo haada alkitaabu kitaabkan ee kan ah an yakuuna inuu u noqdo saa'iqan mid u kaxeeya lilmuctani qofka ku dadaala ee xafidee daryeela kitaabkan bihi asaga ila alkhayraati khayraadka mid u kaxeeya inuu noqdo xaajizan ka teeda oo ka difaaca lahu asaga can anwaaci alqabaa'ixi waxa xunxunkaa noocyadooda oo dhan iyo waalmuhlikaati waxyaabaha muhlakaadkee wax halaaga wa ana aniga buu yidhi imaamka kitaabka qoray saa'ilun waxaan weydiisanayaa akhan walaal walba intafaca ku intifaaca bishayin shay oo minhu kitaabka ka mida uga intifaaca ha akhriyo ha dhagaysto gacanta ha ku qabto wax uun ku intifaaca waxaan ka weydiisanayaa oon ka codsanayaa an yadcuwa lii inuu ii soo duceeyo aniga waliwaalidaya labadayga dhashayna ha u soo duceeyo wa mashaayikhii mashaayikhdaydii culimmadeeda inuu u soo duceeyo wa saa'iri axbaabina kuwa axbaabteenna ah ee aan isjecelnahaynna jecel inuu u soo duceeyo waalmuslimiina ajmaciin muslimiinta dhammaantoodna inuu u soo duceeyo ayaan ka codsanayaa buu yidhi anigana waxaan codsanayaa akh walba iyo ukhto walba oo kitaabkan aqrintiisii markaan aqriya ku intifaaca ama dhagaysta ama wax uun kaga anfaca inuu ii soo duceeyo labadayda waaadna u soo duceeyo mashaayikhdaydana u soo duceeyo iyo in allaala intana jecel ama aan jecelnahay iyo muslimiinta dhammaantood anna taasaan codsanayaa wa cala allaahi alkariim allaha kariimka ah ee deeqda iyo sharafta leh dushiisa ayaan ictimaadii cuskanayaa ilaahayaan ictimaadayaa oon cuskanayaa wa ilayhi xaggiisaan tafawiidii u bandhiganayaa amarkayga ama ilaahay xaggiisaan talada u dhaafanayaa wa istinaadii ku tiirsigaygana waa alla subxaanah wa tacaala wa xasbiya allah ilaahayaa kaafigayga ah wa nicma alwakiil wakiilna ilaahay baa u nicmo badan subxaanah wa tacaala walaa xawla walaa quwata caqli iyo xeeladna ma lihin walaa xawla caqli ma lihin aan xumaanta uga leexano walaa quwata awood aan diinta iyo kitaabka ku baranana ma lihin ila billaahi ilahay inuu nagu saacido mahana subxaana wa tacaala ilaa inuu ilaahay nagu kaalmeeyo ilaahi alcasiizi casiiska ahaa ee qaalibkaee sharafta lahaa alxakiimi xikmad oo dhanna asaga lahaa intaasuu ku soo gabagabeeyey muqadamada kitaabka kadibna waxaanu gelaynaa baabkii ugu horeeyey waana baabu likhlaas wa ixdaari niya iyo habeen dambe haddii rabbi idmo wabiاllahi towfiiq wallahu subxaanaه wa tacaala الرحمن الرحيم رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه wman اhtadaa bihadyihi ilى ywm اddiin waxaan qaadanaynaa baabkii ugu horeeyey ee kitaabka riyaad الصaalixiin waa baabu اlإkhlaasi waإxdaar الniya fi jamiici اlأcmaali wاlأqwaali wاlaxwaali اlbaarizaةi wاlkhafiya baab u yahay ay hadaa midkan baabu اlإkhlaasi ikhlaaskii baabkiisii waaye iyo wa ixdaari niyati niyo in lala soo xaadiroo lala yimaado fii jamiici caali camal kasta marka la qabanahayo iyo waalaqwaali qowl kastii waalaxwaali albaarisati axwaalaha iyo waxyaabaha muuqda iyo waalkhafiya kuwa markaa qarsoonba qaala allahu tacaala muqadamada qofkii xasuusta wuxuu nagu soo yidhi waxaan ku bilaabi doonaa baab walba aayaadka kariimaadka ah tii buu meel marinayaa imaamka qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wamaa umiruu lama amrin lama farin dadka ilaa liyacbudu allaha inay ilaahay caabudaan maahana wax kale subxaana wa tacaala mukhlisiina ayagoo u saafi yeelahaya mukhlisiina xaal ay yihiin kuwii u saafi yeelahaya lahu ilaahay addiina diinka xunafaa'a ayagoo ah kuwii leexday oo ka soo leexday diinka oo baatila ka soo iishay wa yuqiimu asalaata salaadana inay oogaan ayaa markaa la amray macnaha waxaa la amray salaada inay oogaan wayuqiimu salaata salaadana ay oogaan oo wayu'tu asakaata sakadana ay gutaan sakadana inay gutaan oo ay bixiyaan wadaalika arrintaa ayaa diinu alqayimati diinta toosan ah taasaa diinta toosan ah wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi lan yanaala allaah alla gaari maaya luxuumuhaa hilbahooda halaha geen hilbahooda ilaahay gaari maayo walaa dimaa'uhaa iyo dhiigagoodaba waxaan aad qalaysaanayd gowracaysaan dhiigga iyo hilibka iyo ilaahay gaari maayo walaakin yanaaluhu laakiin waxaa gaarahaya ilaahay attaqwaa cabsida oo minkum xaggiinna ka ahaatay qalbigiinna su u cabsanaya kaasaa alla gaarahaya oo kaasaa intifaac leh ma ahee geelaan aad qalaysaan iyo dhiiggaan aad kacbada marinaysaan iyo waxaasoo dhan wax ilaahay gaarayaa ma aha wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul dheh in tukhfuu haddaad qarisaan maa fii suduurikum waxa laabihiinna ku jira aw tubduuhu ama aad muujisaan yaclamhu allaahu ilaahay wuu ogyahay subxaana wa tacaala idan ikhlaas ayaa loo baahan yahay miyaa loo baahan yahay waxaad muujisaan iyo waxaad qarisaan labadaba qul dheh in tukfuu haddaad qarisaan maa fii suduurikum waxa suduurtiinna iyo laabihiinna ku sugan aw tubduuhu ama aad muujisaan yaclamhu allah ilaahay wuu og yahay subxaana wa tacaala xadiidkii koowaad wa can amri lmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii ayaa laga wariyey abi xafsin abi xafsin ahaa kunyadiisa cumar ibn khaaabin waa cumar ibn khaaab bin nufay bin cabdilcuza ibni riyaax ibni cabdillaah bin qurti ibni rasaaxi bin cadiy bni kacab ibn lu'ay bni khaalib alqurashiy alcadawiy reer cadawi ahaa radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdee cumar ibnu alkhadaab ayaa xadiidka warinahaya cumar saad la socotaan waa khulafaa'u raashidiinkii labaad waa saaxiibkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama asxaabtii nebiga tobankii jannada loogu bishaareeyey mid ka mid ah ayuu cumar ahaa rasuulka abi xafsi u bixiyey waxay ahayd mar allaala markii ay baxeen intii baxday oo asxaabta nebiga ka mid ah dhulka xabasho ay aadeen sidaa darteed cumar ilaahay ha ka raadi noqdee wuxuu ahaa baa la yidhi rasuulka intuusan islaamin ka hor mid rasuulka yidhaahdaa ilaahayow laba qofood midka aad jeceshahay u soo dum oo u soo hanuuni islaamnimada ilaahow islaamka ku ayid laba cumar mid ka mid ah waa abijahal iyo cumar ibn alkhadaab radia allaahu canhu cumar ninkaasuu markaa noqday sidoo kale cumar ilaahay ha ka raadi noqdee sababtuu ku soo islaamay qiso mashhuur ah oo dheer ayay markaa ahayd mar allaala markuu hijroonaayeyna quraysh oo meesha fadhisa intuu kacbada ku dawaafay xaaye ogaada kii raba inay hooyadii gablanto naagtiisa ay asayqaaday garowdowdo ilmihiisu ay noqdaan agoommo iyo tiimo ha isoo daba kaca buu yidhi khilaafada abuubakar kadib ayuu qabtay muddada uu haayeyna toban sano iyo shan bilood qolana waxbay ku daraan waxaa dilay nin lagu magacaabo abuulu'lu almajuus asagoo salaadda subax ku jira cumar maalin arbacaa bay ahayd afar maalmoodna ay ka dhiman tahay bisha dilxaj saddex iyo lixdan jir buu ku dhintay waxaa lala aasay rasuulka micigiisa sala allahu calayhi wasalam meesha uu ku dugnaa asaga iyo abaabakar nebigana in badan buu ammaanay cumaroo waxaa ka mid ahaa inuu yidhi ilaahayow xaqa waxaad yeeshaa qalbiga cumar iyo carabkiisa ma warinahaya can amiiri اlmu'miniin waay waa abi xafsin qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanaya inama alacmaalu acmaasha oo idil binniyaati niyooyinkay ahaatay camaladoo dhan meesha laga fiiriyay ka ansaxaanay ka fiicnaadaan waa niyooyinka wa inamaa likulli imri'in shakhsi kastana maa nawaa wixii uu niyeysta ayuu leeyahay faman kaanad qofkay ahaato hijratuhu hijradiisa ila allaahi ilaahay xaggiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa fa hijratuhu kaa hijradiisu ila allaahi wa rasuulihi waa ilaahay xaggiisa iyo rasuulkiisa xaggii ayuu u hijroodayo kaa hijradiisa abaalkeeda ilaahay baa siinaya subxaana wa tacaala waman ruuxiisa kaanad ay ahaatay hijratuhu yusiibuhaa inuu asiibo adduun inuu helo aw imra'atin ama naag yankixuhaa ou nikaaxsanayo fa hijratuhu kaa hijradiisa ilaahay xaggii iyo nebiga diinkiisa inuu u ma ahee ilaa maa haajara ilayhi waa wuxuu xaggiisa u hijrooday wixii xaggiisa uu u hijrooday uunbuu leeyahay xadiidku wuxuu tilmaamayaa camallada in niyadda laga fiiriyo camal kasta niyadda inuu ka ahaado waayo qof kasta ikhlaaskiisa sida uu yahaana loo abaalgudaya xadiidka nin baa wuxuu damcay gabar ummu qays la yidhaahda inuu guursado hijray u socotay war nin yahow anigu hijran u socdaabay tiri haddaad hijrooto ood madiinad iigu timaado waa i wuxuu u baxay ummu qays hal keliya waa xirxirtay waa diyaargaroobay maray muxuu u marayaa tacabka iyo dhibka ummu hel hijradii dhibkeedii rafaadkeedii kulli wuu maray laakiin wax sabaaba ma lahoo qalbigiisii niyaddiisa waa ummu hel sidaa darteed buu rasuulku yidhi waman kaanat hijratuhu qofkii hijradiisu ay noqoto lidunyaa yusiibuhaa adduun inuu asiibo aw imra'atin yankixuhaa ama naag uu nikaaxsado ila naagta naftigeeda adduunkay ka mid tahee fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayh hijradiisu waa wixii marka uu u hijrooday muttafaqun calaa sixatihi saxiixnimadiisu xadiisku muttafaq ku yahay rawaahu waxaa wariyey imaam almuxadisiin labada muxadisiin labadii imaam ee muxadisiinta ahaa ka koowaad waa abuu cabdullaahi moxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu lmugiirati bin berdisbah aljucfiyu albuqaariyu ninka koowaad waa imaamu bukhaariyo waa abtiriskiisii ka labaadna waa abulxusayn abulxuseyn baa wariyey abulxuseynkuna waa muslim ibnu xajaaj ibnu muslim alqushayri annaysaabuuri reer naysaabuuri ama meeshaa loo nisbeeyey radia allaahu canhuma labadoodaba allah ka raadi noqdee fii saxiixayhima labadooda kutub ee saxiixa ayay ku wariyeen alladayni labadaasoo huma ayaguba asaxu lkutubi kutubaha kuwa ugu saxiixsan ah almusanafa ee la musanifee lasoo sanifee lagu qoray xadiidka marka si caddaan buu u tilmaamayaa niyada kutub walba oo la bilaabo badankooda xadiidkan buu ka bilowdaa sababta maxay tahay wardadow kitaabkan ma baranaysaan ma rabtaan inaad xafidaan ama aad barataan niyad fiican la imaada niyadiina hagaajiya saasaa loogu bilaabaa xadiidkii labaad can ummi almu'miniin mu'miniinta hooyadood baa laga wariyey ummi cabdillaahi cabdullaahi hooyadii ahayd waa caa'ishatu radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqda caaishee caaisha waxaa loogu magac daray ummilmu'miniin sababtu waxay tahay waa sawjadii nebiga sala allahu calayhi wasalam ummu cabdillaahi marka la leeyahay waxba maysan dhalin caaisha laakiin cabdulaahigan walaasheed baa dhashoo ayadaa marka loogu magac daray waayo khaaladu bimansilati alum waa booska hooyada habaryar bay u tahay waxaa laga yaabaa qowl inaad maqasho ilmabay dhicisay caaisha kaasaa cabdulaahi loo bixiyey laakiin waxaa ka adayg badan in la yidhaahdo habaryar bay markaa u ahayd caisha dumarka ummaddan oo dhan bay faqiihad u ahayd ilahay ha ka raadi noqdee hooyadeed umurnumaan baa la ohan jiray bintu cumayr waxaa la dhalay bacfadii nebiga kadib afar sano ama shan sano waa gabartii ugu horraysay ee nebiga gabarnimo ama bikranimo uu ku guursaday rasuulka shawaal sannadii tobanaad ama kow iyo tobanaad buu guursaday baa la yidhi ayadoo lix jir ahaa lagu mehriyey sagaal sannona waa loogu aqalgeeyey sala allahu calayhi wasalam caaisha waxay tidhi anigoo alaab alaabay ku ciyaarahaya ayaa koox dumara intay ii yimaadeen way i qurxiyeen way i siineeyeen rasuulkayna ii geeyeen sala allahu calayhi wasalam camar ibni caas baa maalin rasuulka su'aal weydiiyoo yidhi dadkayaad u jeceshahay kolkaasuu rasuulku yidhi caaisha raggana waxaan u jecelahay buu yidhi aabbaheed si darteed caaisha ah bay ahayd aayado fara badan baana sababteeda ku soo degay waxay tidhi caaisha rasuulku wuxuu ku riyooday jibriil oo mara xariir ah wada markuu u keenay buu nebigu saa uga qaaday anaa ku jiray bay tidhi sawjadaadii waa tan baa lagu yidhi ilaahay ha ka raadi noqdee laba kun laba boqol iyo toban xadiis ayay ka warisay rasuulka sala allahu calayhi wasalam gabadha caaisha lagu magacaabo waxay dhimatay ama la oodsaday habeen ramadaan toddoba-iyo toban ayadoo ay tahay abuu hurayra ku tukaday salaadda witirkaa kadib toddoba-iyo lixdan jir ayadoo ah ayayna dhimatay gabadhaasaa xadiiska warinaysa ilaahay ha ka raadi noqdee qaalad waxay tidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah calayhi wasalam yaqzuu waxaa soo duulahayaa jeyshun ciidan baa alkacbata kacbada kusoo duuli doonaa jeysh iyo ciidan baa kacbada kusoo duulahaya fa idaa kaanuu markay ahaadaan oo ay soo gaaraan bibaydaa meesha beda lagu magacaabo waa meel magaceeda dhul ayaa la yidhaahdaa sibsib ahoo shay aan ku oolin waaye ama meeshaa magaceeda ama meel bannaan oo min al ardi dhulka ka mid ah yuksafu waxaa lala goynayaa biawalihim kooda hore iyo wa aakhirihim kooda dambaba dhulkaa lala goynayaa buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam mar allaala markay ciidankaas soo qaadaan weerarkaygoo kacbada weerarku ah bayda markay yimaadaan meeshii ay joogeen iyo meeshii ay u soo socdeen iyo meeshay ka yimideen inta u dhaxaysa awalkooda dhulkaa lala goynay qaalad caaisha waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow kayfa sideebaa yukhsafu loola goynayaa biawwalihim kooda hore iyo wa aakhirihim kooda dambe wa fiihim waxaa ku dhex sugan dhexdoodana aswaaquhum suuqyaalkooda soo dad kuma sugna suuqyada iyo meelo badanay dadka isugu tagaan waman baa ku sugan suuqiina laysa minhum aan ka mid ahayn dadkaa duulaanka soo qaaday aan ka mid ahayn oo iska ganacsanayo suuqa iska maraayay ayaa ku jiree see dhulka loola goynayaa qaala wuxuu yidhi nebiga yukhsafu biawalihim wa aakhirihim awalkooda kooda hore iyo aakhirkoodaba dhulkaa lala goynaya uma bacdi yubcafuuna waxaa lagu soo bixinayaa calaa niyaatihim niyooyinkooda qof kasta niyadiisu sida ay ahayd ayaa lagu soo kujiray kii cibajiray kii khayr ku jiray kulli niyadiisaa lagu soo bixin laakiin marka hore ciqaabkii cuquubadu ay dhacayso way wada asiibaysaa muttafaqun calayh xadiidku muttafaqun calayhi wuxuu horay noogu soo sheegay in bukhaariyo muslim ay yihiin haadaa midkan laakiin lafdu imaamu bukhaari lafdigiisa waaye laakiin ka muslim wuu ka yara duwan yahay xadiiskii saddexaad can caaishata isla caaishaas laga wariyey radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqday qaalad waxay tidhi qaala alnebiyu nebigu wuxuu yidhi laa hijrata hijra ma jirto bacda alfatxi fatxu maka kadib wax hijro ah ma jirto walaakiin laakiinse jihaadun jihaad ayaa jira iyo waniyatu niyo niyo iyo jihaad ma dhammaanayaan laakiin hijro haddii mar maka la furtay ma jirto way dhammaatay hijroodha maalin sida uu noo tilmaami doono ayadoo la yidhi laa hijrata bacda alfatxi fatxu maka kadib hijro ma jirto laakiin jihaad iyo niyaa jirtee wa ida stunfirtum haddii laydin wicid dalbo haddii infiraar laydinka codsadoo soo baxa jihaad baa la aadayaa haddii laydin yidhaahdo fanfiru soo baxa hadhihina laa hijrata bacda alfatxi baa la yidhi baxa haddii gargaar iyo jihaad iyo wax laydinka codsado baxa buu dhahay fanfiru infiraara oo baxa muttafaqun calayhi wa macnaahu xadiidka macnihiisu wuxuu yahay laa hijrata hijro ma jirto min makkata maka xaggeeda laga hijroodoo laga baxo li'annahaa maxaa yeelay makka saarad waxay ahaatay noqotay daara islaamin daar islaamiyad bay noqotay islaam daartiisay noqotay waa daar muslim oo islaam ahoo in laga baxa ma jirto marka hijro meelaha kale way jirtaa laakiin mar kale in maka inta laga baxee laga hijroodo meel kale la aado ma ahnaa macnaha saasaa laga wadaa laakiin dhulalka kale haddii diinkaaga ciriiri aad ku gasho mashaakil iyo difaaq aad ku gasho waa laga baxayaa li'anna maka laga bixi maayo mar dambe waa hijradii hore looga dhaqaaqay keliya li'annahaa maxaa yeelay saarad waxay noqotay maka ama ay ahaatay daara islaamin daar islaam bay noqotay wa can abi cabdillaahi jaabir ibni cabdillaah abi cabdillaahi waa kunyadiisa magaciisana waa jaabir ibni cabdillaahi alansaariy ee reer ansaar ahaa radia allaahu canhumaa ilaahay ha ka raadi noqdee xadiidkan waxaa noo warinaya saasoo kale ninka lagu magacaaba jaabir ibni cabdillaahi jaabir ibni cabdillaahi waa dadka ugu badan ee axaadiista nebiga ka wariyey sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ka wariyey wax ka badan kun iyo afar boqol oo xadiid jaabir wuxuu ka qayb galay dagaalkii beder iyo siddeed iyo toban duulaan oo nebiga uu la raacay sala allahu calayhi wasalam culimmada saxaabada ayuuna markaa ka mid yahay jaabir waxaa uga sugan xagga khuluqda iyo cilmiga masaajidka nebiga uu ka qaatay wax aad iyo u sarreeya jaabir wuu arag beelay oo indhool buu noqday cumrigiisii aakhirkiisa sidaa darteed wuxuu dhintay afar iyo toddobaatankii markuu sanadku ahaa asagoo sagaashan iyo afar jir ah ilaahay ha ka raadi noqdee ninkaasaa noo warinahaya waa jaabir ibni cabdillaahi radia allaahu canh ilaahay ha ka raadi noqdo radia allaahu canhuma asagii aabbihiiba qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn maca annebiy nebiga micigiisa sala allahu calayh wasalam duulaan nebiga ayaan waxaan maci kula ahayn duulaan duulaannada ka mid ah fa qaala wuxuu yidhi nebiga inna bilmadiinati magaalada madiina la rijaalan rag baa ku sugan rag baa madiina ku soo haray maa sirtum ma aadan socon idinkuna masiiran socosho socod aad socoteen ma jirin walaa qatactum maadan goynin waadiyan tog iyo meel waadi ah ilaa haddii aad socoteenood waadi goyseenna kaanuu macakum micidinay ahaayeen waa arrin cajiib leh way idinla jireen xabasahum ulmaradu jiraa xabistay niyaddaa la fiirin niyaddooda waxaa ku jirtay inay baxaanee meel allaala meeshaad maraysaan ay idinla maraan way u suurageli weysoo marad ayaa xabisay haddana meeshaad marteen idinkoo iyagoo idinla maray la mid tahay idinla gooyey ay markaa la mid tahay saasuu rasuulku tilmaamay wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd ilaa sharakuukum waxay idinla qaybsanayaan kuwa ay idinla wadaageen fi ljri ajirka isku ajir baa tihiin gurigooday fadhiyeen waana idinla ajir niyadu waa wax weyn niyadu waa wax aad yaad u cajaa'ib badan ilaa sharakuukum fi lajri rawaahu muslim baa xadiis ka wariyey wa rawaahu lbukhaariyu bukhaarina wuxuu wariyey can anasin anas qaala inuu yidhi rajacna waxaan ka soo laabanay min khaswati tabuuk duulaantii tabuuka anas ibni maalik qisadiisoo yar oo gaaban axaadiista asaga ku bilaaban doontaa ayaan wax ka tilmaami doonnaa insha allah can anasin buu ka wariyey qaala inuu rajacnaa waan soo laabanay min khaswati tabuuk duulaankii tabuuka maca annebiy faqaala rasuulku wuxuu yidhi inna aqwaaman qoomamyaalo khalfanaa oo gadaasheena ah ama khalfanaa gadaasheenna waayo bilmadiinati magaalada madiinay markaa ku soo hareen qoomyaal ayaa jiro khalfigeenna iyo gadaasheenna markaa ah macnaha khalfigeenna wuxuu ula jeedaa waxay ahaayeen kuwa naga dib dhacayoo gadaal nooga soo haray magaalada madiina madiine ayay gadaasheenna markaa ku ahaayeen qoomanka fa qaala ina aqwaaman khalfana bilmadiinati maa salaknaa ma aanan qaadin shicban meel shicbi ah shicbiga waxaa la yidhaahdaa laba buurood ama labada mtaqaana waxaa la yidhaahdaa waa meesha golka ah waa meel laba buurood u dhaxaysoo laabad ah meeshaa ma aadan qaadin idinka walaa waadiya iyo waagba ilaa haddii aad qaaddeenna wahum macanaa aan qaadnay ilaa wahum macanaa micigeenay ahaayeen dad annaga nala jiroo micigeenna ah ayay ahaayeen xabasahum ulcudur cudur baa markaa xabisay maradkiiyo cudurka cudurkaa caamsan sababtu waxay tahay cudurku wax kastuu noqon karaa indhoolnimuu noqon karaa jiis buu noqon karaa wuxuu noqon karaa eh, waxyaabo kale wax kasta ama marad hadildha waa jiro keliya marka cudur ayaa markaa xabisay sidaa darteed ayaa qoomamkaasi waxay ku heleen tawaabta iyo khayrka waxay tahay waaso qalbigooda io niyadoodu markaa wanaagsanaa can abi yaziid macan ibni yaziid alakhnasi radia allaahu canhu wa huwa asaga wa abuuhu aabbihi wa jadduhu io awowgiiba saxaabiyuuna saxaabiyaal bay ahaayeen allahu akbar saxaabiyaal bay ahaayeen xadiiska macni ibni yaziid baa laga warinaya isaga iyo aabbihii iyo awowgii dhammaan ay muslimiin ahaayeen haddana ka wada qayb galay dagaalkii beder ninkani dhowr xadiid ayuu rasuulka ka wariyey sal allahu calayhi wasalam ninkaasaa laga warinayaa asaga iyo aabbihii iyo awowgiiba waa saxaabiyiin qaala wuxuu yidhi kaana abii yasiid aabbahee yasiid wuxuu ahaa akhraja mid bixiya wuxuu la soo baxay danaaniira dhowr danaaniir ah dhowr shilin ayuu soo qaaday yatasadaqu bihaa asagoo raba inuu saddaqaysto dhowr diinaar ayuu isila saddaqayso aabbahe wuu soo qaaday fawadacahaa wuxuu dhigay cinda rajulin nin agtii oo fi lmasjidi masaajidka jooga markuu waaye qofuu siiyo ayuu nin masaajidka fadhiya wuxuu yidhi war ninyow lacagtaan hoo oo sadaqayo masaakiinsii uun iska soo baxay fa ji'tu anaa imid buu yidhi lacagtii waa aabbihii ah waxaa yimid macni oo wiilkii ahaa fa ji'tu waan imid fa akhadtuhaa waana soo qaatay buu yidhi fa aataytuhu aabbaan ula imid biha lacagtii danaaniirtii anigoo wataa yaan aabbeey u imid fa qaala wuxuu yidhi aabbe wallaahi baan ku dhaartay maa iyaaka aragtu adma kula doonin buu yidhi aniga adiga inaad qaadato ma rabin wuxuu u maleeyaa xataa haddii ilmihiisu ay qaataan inuusan ajir lahayn oo meelaha bannaanka lagu bixiyo inay ajir leedahay adi maba kula doonin buu yidhi wallaahi maa iyaaka aradtu fa khaasamtuhu waxaan kula dooday ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sal alla alih wasalam anii aabba intaan isqabsanoon isku dhegnay yaan nebiga u tagnay sal allahu calayh wasalam caasinimo ma aha waxaa la ogaanayaa xaqa sida uu yahay adii aabba haddaad masale isku qabsataan oo aad inta doodaan aad shiiq u tagtaan na kala saar aad dhahdaan ama maxkada ma aha caasinimo sidaa darteed rasuulkan kula doortamay buu yidhi fa qaala rasuulku wuxuu yidhi laka adigu waxaad leedahay maa nawayta waxaad niyaysatay yaa yasiido yasiido war aabba maxaad niyaysatay adig inaad wax sadaqaysato soo ma aha maxaa ka rabtaa ciddii qaadata war faraha waa qaad ama macni ha qaato ama yuusuf ha qaato ama jaamac ha qaatee daa baa la yidhi waxaad niyeysataad leedahay walaka adigana maabaad leedahay akhadta aad qaadatay yaa macna macniyo kala taga rawaahu lbukhaariyu ayaa xadiidka wariyey imaamu lbukhaari baa xadiidka wariyey wa can abi isxaaq sacad ibn abi waqaas maalik ibn wahayb bin cabdi manaaf ibn zuhr ibn kilaab bin murat ibni kacb ibn lu'ay alqurashiy aلzuhri waa reer zuhri waa sacad waa sacad abtiriskiisa radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdo axad alcasharati axad alcasharata tobankii mid ka mid ah waaye axad alcasharata almashhuud ee loogu marqaati kacay lahum ayaga biljannati jannada sacad baa xadiiska warinaya sacad ibna abi waqaas waa mid ka mid ah tobanka jannada loogu bishaareeyey cabdulaahi bni cumara wuxuu yidhi maalin annagoo nebiga la fadhina sala allahu calayhi wasalam baa rasuulku wuxuu yidhi albaabkaa nin baa ka soo geli doono ahlu janno ah sacad ibna waqaas baa ka soo galay allaahu akbar waa ibnu cammi aaminata binti wahbi baa la yidhi aamina binti wahb waa nebiga hooyadii ina adeerkeed buu ahaa jaabira wuxuu yidhi sidoo kale annagoo rasuulka la fadhinaa sacad meel dheer ka soo muuqday rasuulku wuxuu yidhi haadaa khaali alla arday waa kaasaa itu ayaalkiida buu islaamay sacd radia allaahu canhu qolana waxay dheheen sagaal iyo toban sano aad buu hooyadii baari ugu ahaa duulaanada nebiga uu galay oo dhan wuu ka qayb galay sacad wuxuu ahaa saxaabi ama ninkii ugu horreeyey ee sahmi iyo gamuun u tuuray ilaahay jidkiisa subxaana wa tacaala sacad rasuulkaa u duceeyey walaalayaal wuxuu yidhi allaahumma astajib lisacad idaa dacaak ilaahu sacad hadduu ku tuga ka ajiib sacad hadduu ku baryo ilaahayow ka ajiib sacad qasrigiisaa lagu dhex oodsaday oo uu ku dhintay oo caqiiq ku yiilay toban meel bay magaalada madiina u jirtay asagoo dhowr iyo lixdan jir ah qolana waxay dhaheen laba iyo siddeetan jir asagoo ah ayaa markaa uu dhintay markay geeridii ku soo xaadirtay sacad wuxuu u yeertay jubbad suuf ahoo baaba'day dhammaan rabtaa wuxuu yidhi midkaan igu kafana mushahel oo aan ka qaatay maalintii beder maalintan baan u kadsaday buu yidhi wax uu gaallada kula dagaalgalay uu ka qaniimaystay buu rabaa inuu ilaahay la hortago sacad radia allaahu canhu sacad baa xadiidka warinahaya axad alcasharata tobankii mid ka mid ah waaye almashhuudi lahum oo loogu markhaati kacay ayaga biljannati jannada qaala wuxuu yidhi jaa'anii rasuul allah rasuulkii alla ii yimid sala allahu calayhi wasalam yacuudunii xaal uu yahay mid isoo booqanaya caama xajati alwadaac sanadkii xajatulwadaac ayuuna ahaa min wajacin xanuun ayuu iga soo booqanayay rasuulka sala allahu calayh wasalam xanuun dartii ayuu iga soo booqdayoo iqabtay aniga xanuunkaasoo ishtadda bii igu adkaaday xanuun aad igu darnaadoo igu kakanaaday ayuu iga qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow innii anigu qad balaqa wuxuu gaaray bii xaggayga min alwajaci xanuunka maa tara waxaan aad arkaysa wa ana aniguna duu maalin mid maal u saaxiib ahoo hanti badan baan ahay sacad markiisa hore waxba ma haysanin markii dambe ilaahay maal siiyey markaasuu yidhi xanuunkaanna waa ihaaya nin maal badan lehna waan ahay walaa yarihunii mana i dhaxlaysa ilabnatu lii gabadhaydaan maahane hal gabar buu lahaa markaa hal gabar ayuu lahaa gabadhaydaan yar ma ahee qof kaloo i ma laha hantiduna way badan tahee afa atasadaqu ma saddaqaysan karaa bihulatay maalii maalkayga saddex marka loo dhigo laba ka mid ah waa hal gabar keliya waxay way badan yihiin ma saddaqaystaa maalkayga oo dhan buu yidhi maalkayga dhammaan ma saddaqaystaa buu yidhi maalkayga saddex marka loo dhigo laba ka mid ah laba ka mid ah xoolahayga ma sadaqaysan karaa hulutayga waa saddex marka loo dhigo laba ka mid ah qaala rasuulku wuxuu dhahay laa maya waa mamnuuc qultu waxaan idhi buu yidhi fashadru nusna yaa rasuul allah rasuulka ilaahay waayihi haddaan kala baro nus ma sadaqeeyaa oo nus gabadha ma u dhaafaa faqaala laa mayuu dhahay nebiga haddana qultu waxaan idhi fauluثu uluna yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ulu ma sadaqaysan karaa waa saddex meelood hal meel uluay waa saddex meelood laba meel ulukuna waa saddex meelood hal meel ma sadaqayn karaa yaa rasuul allah qaala rasuulku wuxuu dhahay auluu uludka sadaqayso haa uludka waad sadaqaysan kartaa wauluu kafiirun uludka xataa wuu badan yahay inaad ka yaraysaan jeclaa ow kabiirun waa shaku raawi ama waa weyn yahay innaka adiga sacadow antadara inaad uga tagto warafataka kuwa ku dhexlahaya akhniyaa'a ayagoo taajiro ah ayaa khayrun ka khayr badan min an tadarahum intaad uga tegi lahayd caala ayagoo caaloo faqiiro ah caalatan ayagoo faqiiro ah intaad uga tegi lahayd ayagoo haniyaal ah oo taajiriin ahaa wanaagsan inaad uga tagto oo yatakafafuuna annaasa dadka gacmo horhoorsanaya intaad wixii dhan ka wada sadaqaysa ilmihii hadhow dadku ay tuugsadaanay ay gacmo horhoorsadaan waxaa ka khayr badan inaad wax uga tagto aygoo taajiriin ah wa innaka adigana sacadow lan tunfiqa ma nafaqaysid nafaqatan nafaqo oo tabtaqii bihaa aad ku dalbaysood ku raadinaysaa wajha allaahi ilaahay wejigiisa ilaa ujirta calayha waa laga ajirsiinayaa wax walbood alle dartii u bixiso ama naagtaada sii ama ilmahaaga ajirsiinayaa saacadow ilaa ujirta calayha waa lagaa ajirsiinayaa xataa maa shay xataa hadduu yahay waa lagaa ajirsiinayaa tajcalu aad yeesho fiifa imra'atika naagtaada afkeeda cunto dhex idin dhex taala intaad malcaqad ku soo qaaddo ama gacantaadood naagtaada afka u geliso kaa xataa waa laga ajir siinayaa qolaasaa ku fasiray qolana waxay dhaheen waxaa loola jeedaa waa biilka waa masaruufka waa waxaad xaaska siinayso inkastood u badisood ka farxiso allah kaa farxinaya inkastood ciriirisood dhibtana allah ku dhibaya subxaana wa tacaala saa darteed wixii naagtaada afkeeda aad yeesho xataa ilaahay wuu kaa ajirsiinayaa subxaana wa tacaala qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan dhahay yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ukhallafu ma lay dib dhigayaa bacda asxaabii asxaabteeda gadaashooda waa sanadkii xaajatulwadaac makay joogaan qofka muhaajirkee hijroodayna inuu maka ku dhinta ma fiicna waa in meeshuu ka hijrooda uu ku dhinto hijradii baa kala go'aysaa ma lay dibdhigayaa asxaabtayda kadib macnaa waxaa suuragala inuu ula jeedo meeshan miyaan ku dhimanayaa waxaa dhici karta inuu ula jeedo ukhallafu bacda asxaabii cumrigayga maa la siyaadina oo xanuunkan miyaan ka kacayaa qaala wuxuu dhahay nebiga innaka adiga lan tukhallafa lagu dibdhigi maayo oo haddii lagu dibdhigo fa tacmala aad camal qabata camalan camal tabtaqii bihi aad ku raadinaysa wajha allah ilaahay wejigiisa ila sdadta bihi waxaa lagugu siyaadinayaa darajatan darajo iyo warafcatan kor ahaasho waxaa loo tilmaamayaa inuu xanuunka ka kacaayo inuu ilaahay cumri dheer siin doono ilmo kale inuu dhali doono haddii lagu dibdhigood camal fiicanood alla dartii ah, ajir iyo daraja laguu kor qaadayaa walacallaka waxaa la arkaa an tukhallafa in lagu dibdhigo xataa yantafaca ilaa lagaaga anfaco bika adiga aqwaamu qoomamyaalo ilaa qoomyaalo aad anfacdo muslimiintoo kale aqwaama wayudara bika laguugu dhibo aakharuuna kuwa kale kuwa kalena aad dhibto sida gaalada ilaa meelo fara badan buu furtay in laguugu anfaco ee kuguna dhibtoodaan inay kugu intifaacaan tan hore qoom waa muslimiinta kuwo kalena ay kugu dhibtoodaan waa gaalada oo meelo fara badan buu markaa furtay wa yudara bika aakharuuna kuwo kalena ay kugu dhibtoodaan allaahumma ilaahayow markaasuu rasuulku u duceeyey saxaabadiisa amdi u dhammaystir buu yidhi u taam yeel liasxaabii xatayda hijratahum hijradooda ilaahow asxaabtayda hijradooda u dhammaystir walaa taruddahum ha u celinin calaa acqaabihim cirbahooda cirbahooda iyo meeliheedii gadaal ay ka yimideen ha u celinin oo ilaahw ha ka baabi'inin oo u taamiyeel hijrada ajirkeeda laakiin laakiinse albaa'isu baa'iska kan hoogay ama laakiin albaa'isu kan faqiiray ee miskiinka ah midka miskiinka ah ee faqiiray waa sacad bin khawla waa sacad bin qawla sacad bin qawla markuu ku dhintay hijradiisii way kala dhammaystirtay ama xilligan buu dhintay ama xilli kala intuu soo baxuu dan dhammaysa isdhahaayey intaysan uu dantiisii dhammaysan uu ka soo bixin maka ayuu ku dhintay hijradu way kala go'aysaa marka midka baa'iskee faqiiree miskiinka ah waa sacad bin khawla waa u murgayaa marka rasuulka yarfi waa u calaacalayaa rasuulku waa u baroor diiqayaa lahu asaga rasuuluullaahi rasuulkii allaa u murgaayo wuxuu calaacalayaa ninka an maata bimakkata dhimashadii uu ku dhintay maka darteed an maata wuxuu ku dhintay bimakka muttafaqun calayh idan hijrada waxaa hagaagsan qofka meeshii uu ka soo hijrooday inuusan ku dhimanin nebiga xagguu ku dhintay madiina saxaabada badankood xaggay ku dhinteen madiina meeshii aad ka hijrootood ka tagtoo waddan gaala oo aad ka tagtay amase in allaale intaan la qabsanin aad ku dhimato hijradu way kaa kala go'aysaa sidaa darteed rasuulku wuu u duceeyey saxaabadiisa allaahuma ilaahayow amdi u taam yeel oo u wad oo u dhammaystir liasxaabii asxaabtayda hijratahum hijradooda walaa taruddahum hana u celinin calaa acqaabihim cirbahooda ma ka yideen laakin ilbaa'isu ka faqiiray midka faqiiray iyo midka miskiinoobee maskiin ka noqday waa sacad bin khawlata yarfii waxa u calaacalaya lahu asaga rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam waayo an maata wuxuu ku dhintay bimakata maka ayuu ku dhintay ninkaa muttafaqun calayhi axaadiistaas oo dhan niyada wanaaggeeda iyo wax allaala waxaad niyaysatay inaad helaysay noo tilmaamaysaa weli way noo sii socotaa axaadiista niyada ka hadlaysaa balse meesha ha inoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam